ka marka wuxuu kaga hadli doonaa tashaa'umka iyo kahaanada iyo sixirka wuxuu uhi sheekhu marka wa min dalik waxaa ka mida masaa'ilkaas maa akhrajahu axmed axmed wuxuu soo saaray biisnaadin jayid sanad fiicanna uu ku soo saaray can qabiisata can abiihi anahu samica rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nabiga ole ina alciyaafata hoodaysiga shimbiraha la hoodaysto ciyaafadu waa cagsu diyara shimbirtaad markaasi khayraysanaysa ee magaceedaaad kala sarbixi khayr baa yimid baad leedahay sida dadka qaarkood mandadka iyo galaydhka iyo gorkorkaiyo ay markaasi u khayraystaan ee gumaysta iyo baalkan muxuu ahaaye xidanxiitada ama xidxiidka ama xidqumay waxaad tidhahdaanba asna loo sharaysto waxyaabaa shimbiraha qaarkood qaybna waa la sharaystaa qaybna waa la khayraystaa marka ciyaafadu waa khayraysiga maalan adoo dagaal u socdad arkaysaa shimirka cuqaabka loo yaqaan markaasaad leedahay cuqaab waa min alcuquuba maa sha allah qoyska reebel maanta meel baan saarayna maxaa yidhaha shimirka cuqaabkaabaa naga soo horbaxay hudhud baad arkaysaa waxaad leedahay min alhuda waan hanuunaynaa insha allahu tacaala hudhud baa soo baxay quraab baad uh, kugu soo baxa adoo kal lahaada waxaad waa min alghurba wixii inta ka bila qax baa bilaabanhaya marka ama inaad adugu khayrka keligaa la tahay oo dad kale ay baatil ku jiraan waa in shaygii markaa shimbirkii la hoodaysto ama la khayraysto iyo wadarqa faalinta darqigu waa faalintii mar tusbax baa lagu faaliyaa mar qururax baa lagu faaliyaa mar saalaa lagu faaliyaa mar bunki laftirkiisa la isticmaalaa mar dhulkaa la xariiqa faraha shanta lala galaa boodhka iyo habaaska mar dambas baa lagu faashaa mar aleel baa lagu faaliyaa aarq kaas wey in alciyaafata shimbiraha in la khayraysto ama shimbir khayraysigu ama hodaysigu iyo watarqa faalku iyo watiyarata baasaysiga shimbiraha la baasaysto saddexuba min aljibti sixirkay ka tirsan yihiin aljibtu huwa asixru aw ataaquutu intu waa la sheegaa wa akhrajahu xadiidka waxaa kaloo soo saaray abu daawuud waannasaa'iy wabnu xibbaan ayda xadiidkani marka muxaqiqu wuu daciifiyey sawaabkuna waa inuu xadiidku saxiix yahay cillo kale xadiidku ma qabo ninka loo yaqaanay abu cawf alcaraabi cawf nabi jamiilat alcaraabi sheekhiisa xabaa ibnu mukhaariq baa laisku haya magacaasa aad ruwaad iskugu khilaafeen oo ku idiraabeen nima meelba ku dhuftay idiraabkaasay wadaadda qaarkood markaa ku celeeyeen sawaabkuna waxaa weeye ninka sheekha ah ee hadda min ariiqi xabaan ibnu mukhariq uu leey abulcalaa sax ma ahe waa min ariiqi xabaan ibni cumayr abulcalaa magacaasa saxan xibaan ibn cumer abulcalaa ninkaana waa nin iqa ama saduuqa xasanulxadiia calaa aqali taqdiir ciladaas marka unbaa la sheega ciladaasna xufaadu waa ka jawaabeen saxaahu ibn xibaan waramaza lisixati suyuuطiyu fi jaamic sagiir sakata calayhi abu daawuud waafahwa cindahu saalix alimaamu nawwi wibnu teymiya waxay yidhaahdeen isnaaduhu xasan wakadalika sheekh muxamed ibn cabdulwahaab wuxuu yihi kitaabu towxiidkiisa isnaaduhu jayid xadiidku marka waa saxiix tadciifka sheekh albani fii gaayat اlmaraam iyo muxaqiqan tadciifkooda waa marjuux ma xoog badno xadiidku inuu sugan yahay baa raajixa wa akhraja abu daawuud abu daawud wuxuu soo saaray bisanadin saxiix ku soo saaray can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam man iqtabasa ruuxii dhimbil qaata shucbatan gabal ama qayb oo min annujuumi xidigaha ka mida faqad iqtabasa wuxuu dhimbil qaatay ama dhuxul qaatay ama uu dheegtay shucbatan gabal iyo qayb oo min asixri sixirka ka mid a ah. cilmu nujuumka labaa loo qiimaa cilmu taiir iyo cilmu tasyiir baa loo qaybiyaa cilmu tasyiirka dhib ma laha asagu marka inaad xidiguhu qaabkay u socdaan iyo xilligay kulmaan iyo fasalada afarta qaabkay u kala baxaan iyo dayrtu xilligay bilaabato iyo gugu xilligu bilowdo iyo inaad calaama ku garaato awqaadda iyo asmaanta iyo xilliyada cilmu tasyiir baa loo yaqaanaa qaabkay xidigu u socdaan ama u meeraan taasi marka waa qudra min qudraat illaahi subxaanahu watacaala iyo mxuu aaya min aayaatillah dhib ma laha ta laga hadlahayo waa cilmu nujuumka oo ilmu qaybta loo ya mxuu ahay attaiir waxbay saameeyaan xidig hebel baa sidaa yidhi isagaa biyaha keenahaya isagaa abaarta keenahaya hebel baa hebel la fadhiistay ka sugumaysaa inay sagaare ka cabto balaaya ka dhacday waxyaabaha noocaas kuwalid kaas wey cilmu taiirka ee la aaminsan yahay xidiguhu iyo manaasishu inay aar iyo awood ku leeyihiin eh, xawaadiista zamanka dhacaysa ama caalamka saraha ka dhacda ama dhulka ka dhacde taasaa marka lagaba hadlayaa man iqtabasa shucbata min anujuumi ay min cilmi اnujuum ataiiri faqad iqtabasa shucbata min asixri ayuu markaasi eh, eh, dhambi qaatay zaada maa zaada riwaayo kale intaad kolba aad ku xeel araata cilmiga tanjiimka ayaa sixirkuna sii kordhahaya xadiidka asagoo waa saxiix axmed iyo abu dawud iyo qeyrka soo saaray وأخرج النسائي من xadيiث أbي هريرة رضي الله تعالى عنه من عقد عقدة من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئا وkila إليه من caqda ruuxi gunta cuqdatan ama caqdatan guntin ninkii xadhig xidha uma intaa kadibna nafatha afuufa fiiha fi alcaqda aw alcuqda afuufo wax ku akhriya waa ilaan suxaradaasaa yeeli jiray xadhig bay guntahayaan ciddayay ku ridayaan timay ku ridi raad laga soo qaaday ruuxii masxuurka ah bay ku samaynhayaan markaasay ku akhriyan talaasiim iyo mxuu ahayey baashi la jiray iyo jinka la baryi jiray waxbay ku akhrinhayaan kadibna halkan baa lagaa raad qaadahaya faqad saxara ninkaa waa sixray marba hadduu soo qaaday xadhig intuu qaaday miiq iyo dun hadduu guntay afkana u dhoweeyey dhaqankaysu suxaradu samayn jireen buu la yimid wey waxaa laga yaabaa ninka inuu qur-aan asagoo ku akrinayo oo laakiin muuqaalka kore suurada kore waxaa weeye eh, inaad wax sixirtan bay u muuqanaysaa innagoo ilaahay subxaana wa tacaala caabudayna ayaa nabigu inoo diiday xilligay qoraxdu soo boodayso iyo xilligay dhacaysay libdhaysa in la tukado nabigu wuxuu u diiday inaynu shabbahano qolyaha qoraxda caabuda ayaa xilligay sii dhacaysana u sujuuda xilligay soo baxaysana u sujuuda markay cirka bartankiisa ku taagan caabuda innagoo marka allihii khaaliqeenna abuuray caabudayno u sujuudayna ayuu nabigu wuxuu diidan yahay sujuuddeennu inay shabbahdo sujuuddii muxuu cabadtu ashams wاnujuum waa in marka suurada daahirka lagu kala tago wey suuradaa marka daahirka iswaafaqayso suubanhu ummadda u diidan yahay calayhi الsalaaةu wasalaam man caqada cuqdatan aw caqdatan uma nafaha fiiha faqad saxar sixir buu la yimid ninkii sixir sameeyana faqad ashraka shirkii buu ku dhacay iyo gaalnima waman tacallaqa ruuxii tala saarta shay-an shay oo shay aamina wukila ilaahi waa loo tala saarana ilaahay baa kusii daynaya la kaalmayn maayo xadiidku waa saxiix weeye culammada qaarkoodna waa xasan bay leeyihiin laba cilaa lagu celaya xadiidkaani xasan albasri can abi hurayra samaaciisa muran badan baa ka taagan xufaad badan waxay leeyihiin ana alxasan albasri lam yasmac min abi hurayrata culmmana waa sugahayaanoo samaacu eh, eh, alxasan albasri abu saciid can eh, mxuu ahay can abi hurayra waa haabit wa araajix maxaa yeelay soddon iyo toddoba sano nool ku soo abu saciid mxuu abu hurayre isku soo gaadheen xasan albasri lix iyo toban sano madiinay wada joogeen lix iyo toban sanoo xidhiidha madiinay wada joogeen marka riwaayaad saxiixana waa yimaadeen oo sugaya samaaciisa xadiid baa intii la weydiiyey fii sunan nasaa'i ayaa wuxuu yihi xadiidkan lam asmachu ila min abi hurayra bes un baan ka maqlay buu marka xaafid ibnu xajaroo waaga hore taageersanaa ragga qabay ku jiray in abu hurayra xasan albasri uusan abu hurr waba uusan ka maqal taraajaca can dalika bacdama waqafa cala alxaqaa'iq alcilmiy idan marka samaacu alxasan albasri can abi hurayra alraajix waa hubuutuhu wa sixatuhu waxaa ku yimid nin la yidhaahdo asna ku jira cabaad baa sanadka ku jira ibnu maysara oo laysku haya ninkaas xaalkiisa wadaada waa daciifiyeen nimana saduuq bay yidhahdeen nina waxay dhaheen waa iqa nin wuxuu waa laa ba'sa bihi xaafidna xajar xaafid dahabi asagu wuu daciifiya fi lmiisaan ardaygiisi mulaqin ama ragga aqraantiisa ahaa mulaqin ayaa kitaabkiisa alaadaab اlsharciya wuxuu leeyahay kada qaala الdahabiyu wayatawaja anahu xadiiثun xasanu wuxuu leeyahy waxaana muuqanaysa xadiidku inuu xasan yahay waxtaja bihi xaafid ibnu kaiir fii tafsiirihi marka haddaynu ka tagno cabaad ibnu maysara waa daciif iyo laisku hayo aanu iskaga dhaqaaqno waxaa mutaabaceeyey nin xujaa muطlaqan oo abaan musdal cataar la yidhahda mutaabaceeyey ninka cabaad ibnu maysara ah cinda cabdirazaq fii musanafi marka faintafat alcilataan cilat linqiaacna meesha waa ka baxday cilatu adacafi raawi daciifna waa ka baxday marka xadiidku waa saxiix tadciifkiisu tasaruc baa ku jira whadi اlumuur umuurtan ayadaynu soo sheegnay inamaa kanat min aljibti wالshirki liأnnaha madinaة lلtacظiim اljaalibi lilictiqaadi اlfasid sheekhu wuxuu yihi umuurta la soo sheegay ciyaafada tarqiga طiyarada nujuumta waxay u noqotay min aljibti min asixri waxay u noqotay ama jibtigu waa shayaanna waa la sheegaa oo bacdu salaf ay ku fasireen min aljibti waa camal shayaan iyo wa shirki gaalnimo waxay u noqotay liannahaa ayadu maxaa yeelay madinnatun waxaa laga malaysanayaa oy muxuu ahay keeni kartaa litacdiimi aljaalibi tacdiimkii soo jiidahayee keenahayay lilictiqaadi alfaasid asbaabtan iyo wasaa'ilkaani waxay keenahayaan ama laga malaystaa ama ay jid u yihiin iyo waddo loo maro ictiqaadkii faasidka ee kufriga weyn ahaaye aad aaminto ilaahay khayrkii inuu wax tari karo in eh, xidiguhu ay iyagu roobka ka keenaan in ay ayagu manciyaan inay wax joojiyaan wixii aad afuufteen meesha ku xidhay inuu ilmaha neefka ku celiyo qodobka baalki la dhihi jiray geela loo dhigi jiray suusan u hidabuqlayna ama uusan u dhicinin waad garanaysaan qodobkaasaad mooday ilmaha inuu ku celinhayo oo maanta lowdad baad daba taagnaan oo howlahaasoo dhan waaga dambe waxaa soo bixi inaad rabbi kale aad isticaani iyo kaalmo iyo nafc iyo durba aad ka jiriso wahada huwa shirku billah min dalika waxaa ka mid a maadaama asbaabta dhowrka ay hawshaa keeni karaan buu nabigu ka cabiray inay iyaduba shirki tahay qaybo ka mida wa min dalika waxaa ka mid a adilada ku timid ee ka digaysa shirkiga yarka ah ama midka weyn ee mxuu ahaay cubaad اlqubuur ay ku dhacaan midka ka yar ee nabigu xataa uu kufri ku tilmaam waxaa ka mid a ma akhrajahu ahlu الsunan wاlxaakim waqaala صaxiixu calى sharط الشhaykhayn can abi hurayrata radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuul اllah man ataa kaahinan waxsheeg ruuxi u taga caraaf inagu waxsheeg iyo baan dhihi jiray man ataa kaahinan kaahinku waa ruuxa marka isku dayaa eh, in wixii la xaday uu sheego oo haybiyaadka uu ka waramo ima bixadsin aw takhmiinin aw dannin aw biisticaanati jinnin iyo washayaaطiin wixii la halmaasha oo yidhahdo wixii la xaday halkaasuu jiraa hebel baa kaa xaday alaabtaadii baadida maqnayd meeshaasay joogtaa dadkaasa marka kahana loo yaqaana man ataa kaahinan waxsheeg ninkii u taga aw caraafan ama faaliya u taga ninka wax faaliya oo fasadaqu inta badan kaahinku wuxuu yeelan jiray garabdaar soomaalidu ilaa yowmina hadaa hebel garabdaar buu leeyahay jin bay jin bay la shaqaysan jireenoo jin baa u imanhaya oo waxaasaa dhacay oo kana iman doonto marti soo socotuu jinku intuu isagoo duulahaya somal jinku nabigu wuxuu noo sheegay saddex qaybood weeye qayb waa xamaarato cayayaanka sida abeesada iyo maansacagalayda iyo diidiinka iyo way xamaartaan oo ma duulaan oo waxyaaba dhulka seqoo kale weeye jinna asaguna waa xoola dhaqato oo reemiyi reeguura ah geelay dhaqanoo loday dhaqan oo adhigay dhaqan oo mararka qaarkood ceelashaas kugu imanaysa habeenka iyagoo qulqulahaya ku dardaanaya mararka qaarkood odihii muxuu ahaa aada mooda reer guurahaya kadibna way kaa yaacahaya marka kuwa iyagu reer guuraa weye jinka saddexaadna wuxuu waa qaybo duula si qaybaha marka duula aad u dheereeyan waa qaybihii soomaaliya rogi jiray ee rooxaanta la odhan jiray iyo ardooyinka iyo xerta reer sheekh cabdilqaadir iyo xeti mxuu ahay sheekh xuseen baali yaale iyo nimankan waa nimanka soomaaliya rogay ee la caabudi kuwa duula marka cirka saraanu ka nimid bay ku odhanhayaan markaasay ku rogahayaan almuhim jinkaasaa ruux soo socda oo ku soo aadan caawa reerka yuu soo dhaafi markaasuu dhihi hebelowa caawa waxaa iman doona martidii hebel iyo hebel baa soo socda halkaas halkaas soo socdeen u sheeg dadka sheekhii baa indhahays dabadhigu wuu sheegi wuxuu dhihi caawa marti baa soo socota shaah la sii diyaariyo neefka la sii gowraco hadhow wadaadihoo sakaraado habayaaqa soo daadanhayaan ol sheekh waa awliyan baa laodhanhaya wixii waa isku hagaagtay maanta duhurkii buu sii sheegay cirko qoraxda badkaa taagan buu sii sheegay intaasay ugu gelaysaa jin baa la shaqeeya waxaasoo dhan waa wixii la afqabtay markii nabiga lasoo diray sal slam la afqabtay oo la yeereeye weeye carab waagoo rogi jiray nin aan garabdaar lahayn ama habar jin u warraba aan carab lahayn ma jirin waagii dambe ilaahay subxaana wa tacala umar khataab maadaama muxadis mulham ahaa ninkii filjaahiliyati jin ku shaqaysan jiray kadibna islaam wuu garan jiray markuu saa u fiiriyo wuxuu dhihi jiray hadda ka hor jinoolaad ahaan jirtay markaas nin la odhan jiray muxuu ahaa qaari bni aswad oo waagi dambe islaam nin qiimo badanoo adiib oo shaacir ahaa ayuu maalin arkay cumar cumar baa arkay asagoo dawaafaya kacbada markaasuu saa u fiiriyey markaasuu wuxuu yidhi ninkaas hadduusan ahaan jirin buui kaahin iyo jinoole uusan ahaan jirin alleelahay waxaan maleeyey waa beenbu ninkii baa hadalkii maqlay wuxuu hi maanuu xaramka ilahay dawaafahayo oo kacbada wareegaha maanta hawlaa igu soo qaad waxba ha dagaalamayne inaad hadda muslimta waa arkaaye waxaan ku weydiiyey ma ahaan jirta iga daaba su-aasha martaan ha weydiinne ka jawaab bala su-aasha wuxuuhi waan ahaan jiray waliba mid weyn oo baasha fooxiya oo ciidan badan soo dejiyaan ahaan jiray wuu garan jiray astaamaha oga muuqan jiray cumar wuxuu ahaa waa arki jiray waxaas aad buu qiyaasi jiray nin caqli badan oo cilmi badan buu ahaa kaahin iyo caraf waa garateen fasadaqahu rumeeya wixii intaad u tagtay waxaasaad weydiisay wixii ii sheeg baad tiri waxbaad u bandhigtay kaasaa baa lagu yidhi fasadaqahu rumeeye wuxuu sheegay kaahinkii faqad kafara ruuxaasi wuxuu ku gaaloobay bimaa unzila calaa muxamed nebi maxamed wuxuu lagu soo dejiyey buu ku gaaloobay <clears throat> tegitaanka keliya loo tago ayagu waa iyadu waa kabiira min alkabaa'ir waana shirka asqara salaadana afartan maalmood laga aqbali maayo kamaa fi saxiix taasi waa iska caddahay laakiin ninkii intuu u taga wax weydiiye caraafka iyo kaahin kadibna hadalka u rumeeya alla waa runtii yidhaahda ninkaa tagfiirintiisu waa maxalu baxin wadaadaha yidhi lagu gaaloobi mahayana daliil lamaysan imaanin muctamada waxay xujaystaan dalaalat liqtiraan man ataa xaaidan imraatan mxua xaa'idan aw imra'atan fii duburaha iyo xadiidkan laisku qabtay dalaalat اliqhtiraan bay xujaysteen waa min adcafi adilaalaat wa maca dalika markay jumal ay tahay weliba mustaqilaad oo kala madax bannaanoo mid walba u dhammaystiran oo markay dalaalada ugu daciifsanta ugu taagdadan tahay weeye marka taasi macno ma laha xadiidkaas wuxuu ku cadyahay ninkii caraaf iyo kaahin u taga weydiiya shay kadibna rumeeya labadaa marka la hela asuaalu an su'aaluhu can shay iyo wa tasdiiquhu bima ahbara labadaa ninka isku dara xadiidku wuxuu ku cadyahay inuu gaaloobayo ciyaadan biاllah wa akhraja abu yacla abu yacla soo saaray bisanadin jayid ku soo saaray bisanadin jayidka xaafid ibn xajar baa iskale fatxulbaariga kadibna mutaakhiriintu waa ka qaateen kabni cabdulwahaab washawkani iyo ragga la halmaala marfuucan man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara wuxuu ku gaaloobay bima unzila calaa muxamadin buu beeniyey xadiidkan tirmidi baa soo saaray anasaa'i iyo hayrkood baa abu yacla lafdiga nasaa isagu waa ka dheeraa sidaanu man cafwan lafdiga e, tirmidi man ataa xaa'idan aw imra'atan fii duburiha aw kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed riwaayo kale faqad baria waana xadiid xasan ah saaxibu aniis saari xadiidtaasi inay shibhi mutawaatira tahay buu caddeeyey takhriij dheer buuna ku leeyahay aniis saari fii alaxaadiid alwaarida fii fatxi اlbaari eh, raqamka saddex kun afar boqol sideetan iyo labo ilaa saddex kun afar boqol sideetan iyo afar isagaa laga muraajaceeyo wadaadkan muxaqiqa wuxuu leeyahay xadiidkan dambe abu yacla waa eh, daciif weeye marfuuciisu mowqifkuna waxaa weeyaan waa jayid waa qusuur baa ku jira iyo mxuu ahaay eh, ra'yigaabni xadiidku xataa hadduu mowquuf yahay waa marfuucun xukman lianna saxaabigu ma odhan karo man ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquul faqad kafara bima unzila calaa muxamed hawshaasi howl ra'yi iyo ijtihaad lagu keeni karaa ma ahee waa xugum sharci ah waxaana ka daran ninka sidaa odhanaya waa nin xataa aan qabin arriwaaya bilmacna aan qabin oo cabdullahi mascuud weeye aan ku dhiiran karin xataa nabi maxamed xadiiduu ka hubo inuu laftigiisa sheego aw kamaa qaala aw duunaha aw naxwa dalika aw milahu ku gaabsan jiray markaasuu weliba ilmayn jiray ragga aad iskaga ilaaliyo alfaada nabi saa darteed axaadii marfuuca cindahu ayuu waqfiyaa in badan oo lagu yaqaana ibn mascuud marka xadiidkani saxiix weeye marfuucan wa mawquufan saxahu alxaafid ibnu kaiir waqaala xaafid ibn xajar fii fatxi ilbaari isnaadu jayid wasaxahu lbusayri marka eh, xataa haddaynu salino inuu mawquuf yahay fahuwa fii xukmi lmarfuuc xadiidku marka waa sugan yahay wa akhraja naxwahu waxaa asagoo kale soo saaray inuu shibhi mutawaatir waynu sheegnay bad wa kaga noqon mayno akhraja naxwahu طabaraaniy xadiidkan xadiid lamida waxaa soo saaray ama ku dhow طabaraani fii mucjamih min xadiid bni cabaas bisanadin xasan min xadii cbdillah mascuud buu caan ku yahay min xadiid cabdillahi mascuud buu caan ku yahay isagoo ibni cabaas ma helin wاlcilaة اlmuujiba asaguna waa sugan yahay wاlcilaة اlmuujibaة lilxukmi bاlkufri laysat ila اctiqaad أnahu mushaariku lilahi subxaanaه wa tacaala fii cilmi اlghayb cilada waajibisay in ninka kaahinka u taga ee rumeeyo uu gaaloobo maxay tahay wuxuu ihi sheekhu walcilla sababka almuujibatu waajibinaysa lilxukmi bilkufri gaalnimo in lagugu xukumo ama waxaan gaalnimo la xukumo ma aha buu laysad ma ahna cilladaasi ila ictiqaad annahu mushaarikun lilah ilaahay inuu la wadaago kaahinku ama caraafkii baad u qaadatay inuu alla la wadaago fii cilmi اlhayb haybka ogaanshihiisa markaa ileen haybka ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u xidhxidhnaa tafaasiishiisa inna yar aan badnayna ilaahay intuu ogeysiiybaa ogaata marka ninkan aad leedahay saasaad bal sheeg haddaa intaad weydiisa ad kaga dhaqaaqdo weli maadan gaaloobin gaalnimada weynayd laakiin tasdiiqaadu macsuum baabaad nin ka dhigtay kow cilmulhaybka waxogna waad ka dhigtay waadna rumaysay kaannahu saadiqun macsuum marka howlahaasoo dhan baa isbiirsaday <clears throat> maca annahu fi lhaalibi ayadoo weliba sida badan yaqacu u dhaco su-aashaasaa dhacday iyo tasdiiqaas hayra masxuubin asagoo uusan la soconin bi hada alictiqaad ictiqaadka asaga ah inta badan caamadu caraafka ama kaahinkay wax weydiiyaan ayagoon aaminsanayn kaahinku inuu ilaahay la wadaago fii macrifati اlhayb wa fii cilmi اlghayb haddana nabigu maadaama sababkaasi uu badan yahay ee xaggana uu muntashir ahaa ummadda waa ka xasmiyey iyo gaalnimuna gaadhsiiyey walaakin buuhi sheekhu manxaa hase yeeshee manxaama ruuxu ku wareegaysta xowla alximaa seeraha agagaarkiisa ninkii laga kari waayo yuushiku waxaa dhow an yaqaca fiihi ku dhaco min baabi sadi daraa'ic wa min baab xasmi mawaadi alfasaad buu nabigu sidaa u yeelay buu sheekhu inoo tilmaamahayaa marka shirku lwasaa'il buu noqonaa calaa aqali taqdiir in lam yakun shirka almaqaasid bayaanu kufri man qaala mutirna binnawi wuxuu baab yahay ya sheekh xadiid kalea sheekh maxamudow aanu milicsanaynaa fii saxiixi muslim ad garanaysaan haddee caan iska agtiinna man ataa kaahinan man ataa kaahinan lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman oo man sa'ala kaahinan baa timid iyo caraafan oo su-aal mujarad ah marka tafsiilku xadiidku qaybta su-aashana salaadun laga aqbalin buu keenahayaa iyo dembi weyn iyo kabiira min alkabaa'ir ama tasdiiqu asagu kufri marka laba riwaayo kala duwan wey laba xadiiso kala duwan midna ku gaabsaday su iyo dembigeeda midna tasdiiqa cabiray iyo kufrigiisa bayaanu kufri man qaala mutirna binnawi wuxuu baab yahay caddaynta la caddeeyey ruuxii yidhaahda waxaana lagu waraabshay xidigii hebel ahaa nawga asalkiisu waa annuhuud walirtifaac markuu xidig dhaco oo xagga galbeed u dhaco mid baa bari ka soo baxa marka xidigada waa socdaan qaybna way hoobataa qaybna way timaada habeenko dhan baa saas ah markay qoraxdu dhacda maqribka xidigaha wada taagan bacdal cishaa iyagoo xaggaa u batay arkaysa sii socda shan saac habeenimo haddii la gaadho waa foorarsadeenba tage meeshay uu fajar kusoo dhowaado xidigihii meelahan taagnaa waa maqan yihiin in badanoo ka mid ah marka saas bay isu daba wareegaysaa nawgu marka waxaa weeye waa tuluuca iyo nuhuudka ama hingashada hinqadashada waxa loo yaqaan marka xidigahaasi yaqaaneen ayagu ay ictimaadi jireen una tiirin jireen inay tahay asbaab mustaqila fi taiir asbaab mustaqila fi ta'hiir bay aaminsanaayeen in badanoo ka mid ah soomaalidu ilaa aminkan qolyaha xidigaye hawshaa ku aafaysan hawshaasi way ku badan tahay somalida qaybo ka mid a baaba ictiqaadsanba wa min dalika waxaa ka mid a ma jaءa fi الصaxiixayn wغayrihima can zayd bn khalid الjuhani qaal can zayd bn khalid alansaari cafwan qaala sallaa bina rasuulu اllahi sal ly slam rasuulka ilaahi baana tujiyey salaata الصubxi salaaddii fajar calىa iri samaaءin roob dabadi iri samaain samada hadda roob baa loo jeedaa ay bacda nuzuuli maطr samaagu asalkiisu waa ismu jins wixii kaa koreeyo dhan baa sama laska yidhaahdaa marka maadaama roobkuna kor ka yimaado sama laska yidhi calى iri samaain ay calىa iri maطrin ay bacda maطrin aw caqiba maطr kaanat min alleyl xalay dhacday roob xalay daay ay dabadii buu nabigu salaaddii fajarna tujiyey falama insarafa salaaddii markuu ka baxay aqbala cala annaas dadkii buu nabigu soo qaabiloo soo ku soo jeedsaday fa wuxuu hal tadruuna ma ogtihiin muslimiinay maada qaala rabbukum rabbigiin xalay wuxuu yidhi qaaluu allahu warasuulu aclam ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u ogaal badan bay yidhaheen saxaabadu maadaama uu shaygu uu yahay nabiga waa loo tiirin bacda xayaatihi wa bacda mamaatihi masale diinta ku saabsan hadii lagu weydiiyo ama qur-aan ku saabsan ama xadiid ku saabsan ama cilmiga sharciga ee diiniga ah aalaadka iyo wasaa'il kama hadlayne diiniga ah cilmulmaqaasidka ku saabsan haddii lagu weydiiyo ood kugu adkaata ama aad garan weydo allaahu wa rasuuluhu aclam waad odhan kartaa nabigu cilmigiisa iyo aqoontiisa waa la geeriyooday laakiin haddii leedaa maanta muqdishoma dagaal baa ka dhacay allaahu wa rasuuluhu aclam ma kartid maxaad u dhihi kartid waad khaldan tahay maxaa yeelay ilaahay waa ogyahay subxaana wa tacala ilahay kama hadlayn laakiin rasuulku ma ogo wixii qayba adduunyada ka dhaxaya lama socdo wixii looga sheeguu ka ogyahay hebel baa wiil u dhashay hawshaasi anigu war uma haya allahu warasuulu aclam hawsha lagaa yeeli mahayo owlaha iska ilaali marka wixii diin ku lugle nabigu waa ogyahay bacda mamaatihi cinda xayaatihiba waa loo tiirin laakiin laakiin awla adduunya ama asbaab kale ah allaha caalimulhaybkun besun baa loo tiirinaya subxaanahu wa tacaala hal tdruuna maada qaala rabkum qaaluu allahu warasuulu aclam qaala ilaahay wuxuu yidhi asbaxa min cibaadii addoommahayga waxaa ka waabariistay mu'minun bi mid aniga i rumeeyey iimaankiisana kordhiye wey iyo wakaafirun mid ugu gaaloobay oo nicmadayda ku gacansaydhay ama tiirinta uu u tiiriyey nicmada ilaahay sabab aan jirin rabbi uu ka dhigto taas ku gaaloobahaya faama man qaala tafsiilku waa ninkii yidhi mutirnaa waxaan lagu roobeeyo xali aan roobka ku hellay iyo bifadl اllaahi ilaahay dheeraadkii iyo waraxmati naxariistiisii fadalika ninkaasi mu'minu bi ani waa i rumeeyey kaafirun bilkawaakib ruux waxaa laga qaata xadiidkan ruuxa muminka iimaan saxiixa laga heli maayo xataa yajmaca bayna اnafyi wاlitbaat waa in ilaahayna uu sugo xaqiisa u ogolaado wix kalena uu inkiroo diido markuu nabig sal l slam rabiica cutba bn rabiica iyo shay bn rabiica iyo abu umayata bn khalaf iyo abujahal iyo niman maqaawuro quraysh soo kaxaysta xadidka caqil bn aalib cinda axmedin wahayri saxiixa ahaa abu aalib markuu naf waxay dhaheen waa tii inoogu dambaysay maanta bilowna mabda mabdi lo odhan jiray alahd walcaطaa waa akhtar mabda akhtar safqa weeye cala asxaabi almabaadi waddacawaad aada iskaga ilaaliya in lagu yidhahdo waxbaan anigu waxaynu ku soo jiray eh, in eh, towxiidka dhabta ah iyo caqiidadu aysan ka maarmaynin in la helo nafyi iyo itbaat ka soo horjeeda inaad wixii xaqa ogolaato wixii baatilkaana aada radidooo diiddo eh, qisadii waxaynu maraynay quraysh iyo duqaydii qureysheed ee u yimid abu aalib xadiidka caqiil ibn abi aalib marka ay yidhaahdeen waa abu aalib allah ku timid waana geeriyoonayaa wiilkii uu adeerka u ahaayee muxamed ahaana waynu isku dhibannaha isku cadibannahay intuusan geeriyoonin aynu wax isku ogaanno oo aynu wax ogolaanno markaasi u yimaada abu aalib waxay abu aalibow waad aragtaa waxa ku haya ilgeediyaad baad leedahay annaguna haddee tolka ilmadeertaa baan nahay wiilkii aad adeerka u ahayd amaad aabbaha u ahayd baanu isku dhibannahay waxaan rabnaa inaadna qabato annaga asagana aad qabato waxaan rabnaa inaanu howlaha noo daayo annaguna aan intaa u dayno waxaan rabnaa inuu intaa noo ogolaado annaguna wax ogolaano meel dhexaad inaan iskugu nimaadno baan doonaynaa waxaa loo yaqaanaa safqadan safqat اlahdi wاlcaطaa inaad wax dhiibto waxna aad qaadato aan wax isdhaafsanna wey haska soo taagna anun baa xaq ku taagan keligay baa xaq ah lahayn tanaasul oo waxaa ogolaataa in adugu khaldami karto oo anna ansaxmi karo waxaa dhici karta in calmaaniyiintu qayb ku fiican yihiin wahaabiyaduna qayb ku fiican tahay waxaa dhici karta mala zanaam in loo xaroodo inay roon tahay moyki baakin lala dagaalamo ay roon tahay xagga u dhig xagga u dhig waxaa wey in lagu wareeriyo kadibna aad wax dhiibto tawxiidkaadii baa lagu gorgortamahaya tawxiidkaadii baa gorgoro la gelinaya wax ka tanaasul de laakiin gorgorada ninka loo bandhigahayo waa suubanihi sal slm waa soo jeedaa lama mari karo abu aalib wuxuu ihi waad fiicantihiin waa weligii maantaad u rontihiin maxaad ogashiin waxay dhaheen waxaan oga lahay muxamed inuu diintiisa faafsado xor u ahaado laakiin kacbada keliya uu noo daayo kacbada iyo markaan shiraynan fadhinayn hawsha aan gorfaynayno in alxamda lilahi uu nala istaaga naga daayo labadaa qodob wuu naga dhex goojinhayaa shir baan garaangirnay hawl baa la gorfaynhayaa aayad buu ladu istaaghayaa wixii waa kala tuuray markaan kacbada fadhiinana hana daayay labadaa qodobesaan codsanayna inta kale waa fasaxan yahay maka meelaheeda xaafadaheeda carab ninku doona ha ku akhriyo xaafadaha doon ha galay dheheen waa fasaxan yahay laakiin labadaa qodob keliya haka leexdo bas idinku asaga maxaa ka rabtaa waxaan ka rabnaa inuu naga daaye intaas uun dhibka naga daayo cayadana naga daayo diintiisa ha faafsado walyakufa canna wanakufa can walyadacana wadiina walnadachu wadiina wayba caddeeyeen waa isdhima way soo daaleen sanadkii waxaa weeyaan haddee gebagabadii tobnaad iyo koobi tobnaad wy soo daaleen nimanku nabiguna waa dhaqaaqi waaye wadaadaha hadda meelahan dhooban iyo kuwa meel kastaba dhooban ee sakaraadka waxay dhihi lahayn maa sha allah maksab dacawi laa yuujad lahu fi taariikhi maiil intasarat اdacwa intasara qowl اlxaq kelimat اlxaq baa guulaysatay soo ma aha haddii hadda nin boqoroo jabaruuto taaquud u ku yahdaa qasriga madaxtooyada keliya ka daa aayadaha qur-aanka kala fogow haye goobta baarlamaankana ka leexo magaalada kale way kuu fasaxan tahay iska badaa wax kale moyki baagi maanta intuu kuu yeedho ku yidhaahdo alqasr ari'aasi intaan anugu aan joogo iyo intaanada kukuyada ka leexo meeshan bartanka ee laiskugu taga baarlamaankana ka leexo wadanka intiisa kale ka shaqayso ninkii saa kuu fiiriyana bangaani baa taqaana habeenkaa durbaankaad garaacdo lagaa seexan maayo ma tamise maaha nabigu laakiin mustaqbalka ma'aalka dacwada tawxiid ku yaqaana tawxiid ma aqbala cadaadin iyo qoqob iyo muxuuha halkan ka leexo hawla hawlihii abaqiyada weeye waa caadadii shirkiga ahyaduu nabigu raba inuu baabi'iyaba nabig wuxuu hi abadan nabigaa loo bandhigay hawshii aan soo gabagabeeyey waxaa la yidhi intaasay tolkaa kaa rabaan intaana waa ogolyan waa bixin hayaan adugu maxamedo maxaad bixin maxaadse ogoshahay wuxuu hi anugu waxaan ka rabaa keliya wax kale kama rabo waxaan ka rabaa kelima waaxida tadiinu lahum اlcarab wa tuaddii aljizyatu ilayhim اlcajamu biha hal kalima waaxid aan ka abu aalib lufkiisa dareem wuxuu ya akhi ma hadihi اlkalima kalima waaxida waaxida waa isfiiriyeen nimanka carbeed qurayshta waa la isfiirshay waa la abu jahl baa wuxuu nacam wa abiika casharan hal kelima waaxida ah oon dhan ku qabsanayno oo caajimta reer rum iyo reer faris aan sandulog aan jize kaga qaadaynaha ila niman ganato oo masaakiinoo iyagu halkan maka ku baaba iyo saxaaraha carbeed ku baabay ahaayeenoo gaajo baabiiso xubeer eber ka dhigtay haddii la reer faris iyo reer rumba baad qabsanaysaan carab oo dhanna fartaad ugu yeedhaysaan markaad kelimadaa ku hadashaan maxay sugahayaan waa kala bateen abujahl dabaal baay wuxuu yihi nacamu abiika casharan ilaahay baan wuxuu yidhi aabbaha baan ku dhaartay oo toban kelimaan dhahaynaa buui hal maxay tahay toban baan dhahaynaa haddaan carabba ku mulkeyno nabi wuxuu yihi taquunaan laa ilaaha ila allah watakhlacuuna maa tacbuduuna min duuni illaah gabagabadu waa lagu kala tega haate waxaad odhanaysaan buui laa ilaaha ila allah intaa nabiga kuma dayna watakhlacuun maa tacbuduuna min duuni illah alla sokodi waxaad caabudaan o dhan waad dhigaysaan wadaaddu waxay yidhaahdaan ataxliyatu atakhliyatu qabla ataxliya atakhliyatu qabla ataxliya waxa waxaa la xarxardhaa marka laga shubo waxa ku jira guriga marka qashinka laga bixiyo oo la taago kadib baa farshaxanka iyo fiyooraha iyo foormiga la saara oo la qurxiyaa weelka marka la dhammaystiro ee geedaha laga guro la habeeya kadib baa la xardhaa ma ah shaygu asagoo aafaysanoo buuxaba oo cubba ah xarar ma qabanhayo horta waa in lagaa shubo kufriga wa takhlacuuna maa tacbuduuna min duuni illah qolyo tabliiqa waxay dhaheen laa ilaaha waxaa weeye in waxaad ka shubaysaabay dheen wixii kugu jiray ee meeshan ka buuxay waad shubaysaa ila allahnaad ku celinaysaa bay marka waxaa la riwayada tabliiq oo ku haya laa ilaaha ila allahu ku haya waa sidee baa wuxuu wuxuaan iyo shirkiyaadkii xiqdigii iyo waxaan ku buuxinhayaa meesha ku shubhayaa iimaankii marka waxaa la tagta dareenku dareemayey ayaa wuxuu ta'siiriyey inuu asaga dhaqdhaqaaqo madax marna saas yidhaahdo marna ku celiyo marka si kastaba noqotee waa in lagaa shubo waxaan waxaan waa in bannaanka lagaa geeya alimaam abulqaasim araaqib alasbahani saaxiib mufradaat alqur'an iyo qariibka iyo tafsiirkiisa wuxuu leeyahay ajmaca ahlulcilmi calaa ana altakhliyata qabla taxliya waa ijmac hawsha ayada adiladan buu daliishaday waxaa weeyaan nabi wuxuu i waxaad la imaanaysaan laa ilaha illa allah watakhlacuuna maa tacbuduuna min duuni illah markaasaa mid afka maroojiya mid sacabo isku qaraaca mid xagga u orda mid duda waxay yidhahdeen waan ogeynba sidiisuba inuu maxamed dhaqaaqaynin ninka nin khayr ka soo jeeda ma aha nin wax noo ogol ma aha sa kistoon ula hadallo oon wax ogolaanno oo inagu isfududayno bartiisa dhaafi mahayo waxay dhaheen marka wixii intaa ka dambeeya waa inaad ku dhegtaan aalihadiinni fasbiruu calaa aalihatikum suuratu sad ba ilah soo dejiyey subxaanahu wa tacala oo hawshaasi qaadaa dhigtay barkood waxay dhaheen ina hada ajcala alaalihata ilahan waaxidan ina hada la shayun cujaab qodobka u daran wey waa safqat اlahdi wاlcaطaa nabigu waxay rabeen inay wax siiyaan waxna ka qaataan bimacnaa maaalibti iyo codsigay wateen waxna in laga aqbalo waxna ay ka tanaasulaan oo aduguna halkan haddaad taagnaato ana aan halkan taagnaado waa la baabii meel dhex aan iskugu inimaadno anna soo qaad can tawxiidka tilaaba ka soo qaad anuguna can shirki walkufr aan tilaaba ka soo qaado meel dhexdhexaad ah oo tawxiid hafanhaaf ah iyo shirki hafanhaaf aan iskugu imaanno warka adduunka yaalaada warkaas weeye waa inaad ka soo tanaasusho hawsha ayada ah ood kasoo dhaqaaqdo hawshaasi waa lagu baaba'ay marka hawlaha adaa laskaga ilaaliyo tawxiidku musawama ma galo haddii qodob uu kugu bilowdo musaawama iyo gorgoraa diintaada waa kugu dhammaatay cumar muxuu yidhi markuu la hadlahayay ninkii ahaa suwayd ibnu khafala wuxuu ku yihi suwaydow ninka amiirka iyo ninka weli waaliga adeec inta adduunyadaada uu dhaawac u geysanaya iskala daba taagnow haddii laakiin wain araada amran yantaqisu diinaka faqul damii duuna diini hadduu laakiin kaa damcan uhi wax diintaada dhaawacahaya waxaad tidhaahdaa diintayda waxaa ka sokeeya dhiiggayga bimacnaa markaad nafta iga qabatood i disho unbaad diintayda usoo dhacaysaa laakiin xoolaha iska sii wuu ku dulme iskaga dulqaado laakiin diintaada shirkiyaad kufriyaad ilaahay keyrkii ha la caabudo taxkiimu hayri sharcillaah shirkiyaad buu kugu bilaaba waxaa weeye markaa xuu dhiiggaygaa ka sokeeya dheh dhiiggaygaa ka sokeeya nafta miyaad iga qaban ood kadib diinteeda u gudbi haa soo dhowow laakiin anoo nool inaad diinteeda dhaawaco sugila sugi maayo ruuxu diintu waa inay qaali noqoto laakiin dhibka jaraba waxaa weye baryahan dambe diinka baan la fahansanaynba fadalika mu'minu bi kaafirun bilkawaakib ninkaas anuu i rumeeyo wuxuuna ku kufriyey kawaakibta wa amaa man qaala ruuxuu yidaada mutirna binawi kada xidigii hebel ahaa lagu waraabshay afagaal iyo urur wada fadhiistaan biyuhu ku helay iyo wakada fadalika kaafirun bi muminu bilkawaakib anuu igu kufriyey waxaa weeyaan kawaakibna waa rumeeyey ninka dasaatiir iyo qawaaniin iyo xeer soomaali iyo oday dhaqmeed hawshooda ku dhaqma sharci ilaahina ka taga waxaan leenahay waa kaafirun bisharci illaah muminun bisharci taaguut wa sharci shaytaan waa isma waa waxaawa laba shay weeye oon meesha ka wada baxaynin laa yartaficaan walaa yajtamicaan iimaanka iyo shirkigu sidaas weeye haddii iimaan meesha laga waayo kufr iyo gaalnibaa degaysa haddii towxiid laga waayo shirki baa degahaya shirki hadduu fadhiisto iimaan ma jiro iyo towxiid beenyaa la isku sheegi sharciga ilaahay baan ka tagahayaa oo qaanuun iyo xeer iyo dhaqmeed baan ku dhaqmayna oon maanta adduunkan casriga ee mutatawir ka ahee socdaannu wax kala qabsanayna xaggana saasaan muslim ku awaan tukan oo diinta hayga saarin diinta alla kaa saariya aan ku haynhaya iskeeni mayso hawshaayada waa laba shay oon kulmaynin kaarar badan baad iskugu geysan jeeb oo kamaandhe iyo basaboor soomaali iyo mid etoobiyaan iyo muxuu ahaaye hawlo badan baad iyo mid yugandhiis iyo mid yurubiyaan iyo kaarar badan baad jeebkooda geliseen labadan kaar israaci maaya kuwaan kuwa israaca ma ah ama kaar islaan iyo tawxiid baad jeebka gelin ama kufri baa kuu geli isma qaataan labadaasi aada laskaga ilaali ala'ima taxdiirka ka digeen mxuu ahaaye shirkiga shirku taxkiim khaasatan alimaam abu cabdilaahi alxaliimi kitaabkiisa alminhaaj fii shucab aliiman majalka saddexaad wuxuu ku leeyahay saddex wuxuu leeyahy markuu ka hadlaya siyaasadda muslimiinta ninka khaliifka waajibaadkiisa amiirka aadaabtiisa qaadiga usluubka la dooni u dhaqmo wuxuu leeyahay walyaxdar an yaquula hada sharcu diiwaan wa hada sharcu اllah ha iska ilaaliyey buu in afkiisa ay ka soo baxdo markuu wax xukumahayo ama go-aano gaadhayo tanna waa xukumka sharciga tanna waa xukumka siyaasadda faina hada shirkun buu waa kufr id laa xukma ila haddaaba tirada kana waa xukumkii ilaahay kana waa w anagu aan xeer moodna hawlo oon adduunka ku dhaqanayno tanaaba gaalnimo abuur ah id laa xukma ila lilah marka intaasuu ka dagaalamaya haadaa xukmu maba aha almuftaric allah ay dambeeyo kufrigii iyo baailkii ninkii intuu dejiyey haddana alla u tiiriyey laba shirki buu isku daray shirku eh, alxukmi wa shirku liftira laba kufrimi ninkaa laba kaarla wey ee sheekh wuxuuba diidan yahay inaad kala socdaba oo tirada kana waa sharciga ilaahay wuxuu yidhi kana waa xukmu siyaasati iyo xeerkii reerka weeye tolka saasaad mushrik ku tahay buuri alimaamu اlbayhaqi baa soo guuriyey jumlada hadalkii xaliimi bikaamilihi fii kitaabihi aljaamic fii shacab اliimaan mujaladka lixaad asaguna hawshaasi hawl bannaanka taallaya xataa ashaacira ka qayliya iskada wahaabiye iyo suniyiin joojiya jahmiya ka qayliya hawsha ayaa shirku اxaakimiya wataxkiim hawsha hawl sahlan ma aha bal wuxuu ku dhaartay alimaam maxamed min shanqiita ana ana shirka fi اlcibaadati waa kashirki fi اlxukmi faman ashraka fi cibaadaة اllah fahuwa kaman ashraka fi xukm اllah nafs shay waxba isma doorshaan labadaasaba noogu daranba shirku اlcibaada iyo shirku اlqubuuriyiin iyo howlahaas masaakiinta waba hadda waa laga farxasho waa la fahmay waxaana baaba'shay waa ashirka الsiyaasi ashirka الnidaami اlxukuumi shirkigaas shirku اlqusuur wadaaddaa u bixiya iyagu howlaha ku fiican waxay dhahan hunaaka shirkaan shirku اlqubuur wa shirku اlqusuur shirku lqubuurku wada suufiyada duruqda ku baaba'aya qolyaha qubuurta daba taagan shirkulqusuurna waa kan wax lagu maamulo saraha waaweyn xarunta madaxtooyada xaruntii maxkamadda meeshii baarlamaanka xaggan maxay ahayd oo kaasa shirkulqusuur waxa adduunka hadda baaba'shay wey xabadda u darana kanay ka socotaa wixii juhdi lahayo dhan waa in isaga laiskugu geeyo wixii tabar lahayo kolba god baadna laga saarahayaaye halkan waa in laiskugu geeyo wey meeshaanay baashu ka socotaa masaa'ilka ay xabaddu ka socoto ee kulul ee saakhinada ah waa in ninka taalibka wax fahmahaya ninka xoogow jacbursaday ninka xoogow laqbaysan kara meeshaan waa in weer lagu qaado waa meelaha la rabo in nalaga baabashee nagu hadhay masalat اljihaad tadbiiqu shariica alislaamiya alxukmi bima anzala allah iyo alwalaa walbara masaa'ilkaas waa masaa'ilka lagu baaba'ay wey wadaad waxaad arkaysaa kule maya aahay muslimka ahee maxaad u jeceshahay lidiinihi hee gaalkana markaad lidiinihi u jeclaatun baad gaaloobi calaa kibari sinni ayaa waxaa laga yaaba wadaadku inuusan aminkan kala soocinba aliimaan asbaabtiisa iyo hawlihiisa u khaaska ah iyo masaa'il kufri hawlaha u khaaska ah iyo inaysan in laba masalo laskaga qiyaas qaadan karo isma galaan iimaan iyo kufriga laba kale masalo wey iimaankaadu asixi maayo xataa taqsuda an tu'mina biاllaah iimaanku iyo towxiidku haddaad laa ilaaha ila allah tiraado kelimadaana aad xaq iyo diin iyo alla darteed aan uga jeeda ku islaamta ku islaami maysid sidaa darteed bay munaafiqiintu markay laa ilaaha ila allah muxamadun rasuul oy halgameen oy sakada bixiyeen oy tukadeen baan yaan la islaaminin baainan xaqiiqatan oy gaala yihiin fi darki اlasfali min الnaar walan tajida lahum nasiira maadaama aysan oola jeedin kelimadan calaa xaqiiqatiha laakiin kufrigu adoon oola jeedin calaa xaqiiqatihi oon u qastin inaad gaalowdaad gaalowayso isku baab ma aha laba baaboo laysa saaran ma aha wadaadaha ashaacirada suufiyada salafiyada sunniyiinta kulli waxay isku raaceen anna muujaba alwalaa'i wاlbaraa wa atacaawan watanasur midhaha u weynee ka dhasha ruuxa inaad jeceshaha waa maxay waa u gargaar u heliso soomaali ilaa yidhaahdeen qosol hiilo laba nin is u qosasho mid ood u jixiso oo kan markuu hadlaba aad unseexato qosol isdhigto kanna aad u aamusto ninka wuxuu dareemaya inaad ka helisa hadhow haddaad taan anu maba waan iska qoslahaya maxaad u gelaysaa wuxuu ku leeyahay qosol hiilo qosol waa hiilo idan alimaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calay burhanudiin albaqaaci xataa jahmiyadii ibnu cashuur iyo raggooda waxay leeyihiin muujab ay amara amaraة اlwalaa'i wa almunaasaraةu wاlmucaawana walaha dhanba waxa looga galeeya waa iska camal qalbi e waa maxay waa inaad ruuxa muslimka u heeliso gaalkana aad ka heeliso hadday dhacdo muslimiin iyo gaalo ishaya inaad gaalka u heeliso muslimkina aad burseynta saarto yaa kaa dhagaysan muslim baan ahay ama saasaan muslim ku ahay abadan waxaa laga yaabaa marka in lagu difaacayo howlaha noocaasoo kale puntland iyo somalilan iyo nidaam yaroo mxuu ahaay lix kilomitr ka jira iyo kuwa murtadiinoo meelaha galbee somaali galbeed fadhiya iyo waxyaabaha in lagu difaaci baa laga yaabaa aada iskaga ilaaliya muslimiinta dunida maanta joogee dagaalamaysa iyo kuwa aan dagaalamaynoo guryahooda fadhiya bilcaamahooda ku jihaadaya intaba iyo gaalada dagaalka u dhexeeya ninkii gaala u heeliya taageeree taakuleeya cala اlmuslimiin waa kaafirun biاllaahi اlcaiim murtad way ijmaacan ijmaacan ayib wax khilaafoo muctabara qadiyadda kama jiro sidaa darteed wadaadaha howsha celceliya waa layihiin wax noocaas inay soo guuriyaan mxuu ahaayey aima dacwa najdiya barhkooda oo tafsiil keenay iyo wadaad mxuu ahaayey xadiid masaaisul jaasuus ka hadlay warkii soo guuriyaan mooyeen waa ku rafaadeen sidaa dartee alaima almaalikiya markii dawla cubaydiya albainiya almulxida eh, eh, mxuu ahay azandaqiya ay qabsatay tunis iyo aljeria iyo ay qabsatay culamo badan oo muslimiin aha iyo shacab badan oo muslimiin aha oo mashaariqo loo yaqaan mashaariqu cinda almaalikiya waa nimankii eh, taageerayey dowladdiiiyo nidaamkii siyaasiga ee cubaydiyiinta laakiin aan ku caqiido ahayn cubaydiyiintu waxay aaminsanyiin may aaminsano tashayuc baa ku jira nimankan mashaariqada ah sunniyiin baa ku jira niman sunniyiin ah laakiin dowladdan iyo nidaamka in la ilaaliyo la difaaco loo shaqeeyo la taageeray aaminsanaayeen aima almaalikiya hawsha ka hadlay waxaa la yidhi alcubaydiyiin oo baatiniyiin oo murtadiin ah iyo inta taageerteen mashaariqada kulli waa kafaraa la yidhi haa ulaa'i oo dowladda weyn waxay ku gaalowday bizandaqatin wailxaadin wa shirkin billaah shacabka musaanidiinta iyo munaasiriinta ana waxay ku gaaloobeen liwalaa'ihim lidawa alcubaydiya wain lam yactaqiduu muctaqadaha waa binasi xuruufi alqaadi ciyaad wa abilfadl waxaa kaloo sidaas soo guriya saaxibu macaalim aliimaan fii macrifati ahli kayrawaan waxaa soo guriyay qaadi ciyaad fi kitaabkiisa tartiib almadaari iska ilaaliya macnuhu muxuu noqon hayaa marka dowladda ina ina ilay ina ilay dowladdiisa ninka taageersan ee la shaqaynaya dhidabaha u aasahaya ina ilayiyo xukuumadiisuna waa murtada ninka taageere ee waxqabadkeeda wadana waa murtad kale warka aad baad ii bay la tahay shariifka xukuumaddiisu waa xukuuma murtada inta taageeraysa ee dowladdaas inay wax noqoto ka howlgelaysana ee shirkiga iyo kufriga ku shaqaynaysa isagoo saa kula shaqaynayana kalana qayb qadanaya xumaanta iyo diin la'aantaasna waxaa weye dhidbahu u asaayasna waa murtad hada biwalaa'ihi wa munaasaratihi wa hada bimuctaqadihi wa kufrih hawshaasi yaan yaan laga lexleexanin si fiican hawshaa loo fahmo hada madhab asaxaaba markay la dagaalamayeen mutanabi'iin iyo murtadiin iyo reer bani xaniif ay baabi'in hayeen way isku jabiyeen caamadoodii haweenkoodii raggoodii wixii markaa ay kala sooci kareenoo carruur iyo haween dhinaca loo saara mooyeen lama jirto mana dhici karto qabaa'ilkaa dhan ay la dagaalamayeen kulligood inay ahaayeen wax wada aaminsanaayeen hawshaas yaan laisku lugoynin dowla murtada ah shirki iyo kufri ku dhacday hawshaasna ku caddaatay ninka asagoo saagu taageero oo nidaamkaas hirgelintiisa iyo difaaciisa wakhti ku bixiya ama ka qayb qaata asna waxaan leenaha waa murtadun liwalaa'ihi tafsiilka iyo tacyiinaad dambe iyo xowlaha ay dambeeyeen qaacidada guud ay amadu dejiyeen sidaas weeye hawsha adalas marka masalat اlwalaa wاlbaraa waa almunaasara hiilo yaa kugu le walaalaha muslimiinta ah noocay dooniba ha noqdeen haday mooradaba ku jiraan oy muslimiin yihiin kana urur hebel ah iska dah kana ficiisha jooji ahlu tawxiid ahlulqibla a ma yahaa hiilo iyo hoobuu kugu leeyahay kan gaal ma yahay in la gooyuu kugu leeyahay haduu markaa mucaahid ama musaalim yahayna beri ixsaan iyo qasdi bay ku hiilo kuguma laha aad muslim oga hilayso dad oga hilisada ay kuu taalla wixii kugu dhaca marka waxaa weeye hawshaasi waa in wakhti lagu bixisho ummaddan looga digo waxaa kuu yimid masalatuljihaad waa in ummadda loo sheego siday tahay asalkeeda haddaan anagu aanan tabarhaynin oonan halgami karin taa macnaheedu ma aha in xaqi laga been ama la wareegaysto ama muxuu ahaaye meelaka dadka loo diro abadan oo xukm sharci banaanka taagan dadka loo sheegaa siduu yahay lacala allah in ummad kale ku anfaco ama adugu maalin maalmaha kamid mida ah aad tabar hesho mas'aladuna aysan dhumin raadku hadduu baabo waa halis wey raadku waa inuu muuqdo qoyan yahay adigan sakaraadka feedha ama keliyuhu ay ku boodahayaan dhabarkaada rabbi wuxuu ka soo saari karaa mid geesi ah oo ilaahay barakeeyo hawshaa daba qaada marka raadka laga dhumin kutubta hore caalam alislaami ama culamaa lmuslimiin turaadkii hore fiqiga asiilka waxyaabuu nagu anfaca waxaa kamida ah, waa baaqi maxfuud ah markuu inxiraafku yimid ee murja'a timid ee jahmiya timid mucaasiriintan ka hadlaaya oo balaayo la labay hadda waxa lagu kala baxa waa maxay aturaaf aliimaani atawxiid aw alfiqihi alasiil baa lagu kala baxaaya raadka hore yaalleen muuqda ummaddu badbaadinaya marka ummadda raadkii aan laga dhuminin waaqacan xunee sakaraadka insaanee faradan kaga fadhintaad fiirisaan diinta yaan laga been sheegin masalatu alxukmi bisharci illaah waa in sidiisa loo difaaco dawaaqiida iyo qawaaniinta iyo kufriyaadka iyo dasaatirta ummadda waa in looga dego waxeeda la caddeeyo ummadda way anfacaysaa hawsha masaa'il iimaan walkufr intii la sharxo oo lagu bixiyo waa inay waaga dambe isku bedesho masaa'il caama cilmul khaasa weeyaa dadka lagu wareeriyey intii la sharxo oo la faaligo oo la horgufo waaga dambe waa in caamadu ay fahmi karto waxa lagu gaaloobo iyo waxa diinta lagu soo galo masaa'ilu siyaasa dhibna haysta weeye fiqi siyaasa sharciya inaynu baranno si hadhow ay u sahlanaatay ninkii meel loo dhiibaba hee inuu wax maamuli karo wadaadku waxaa laga yaabaa markuu meel fadhiyo inuu aftahan balaqaba-a oo carab maala oo af maala oo soomaali kale seexin marka la warkaale meel fadhiso wa xukuna ama ama asagoo dhan baa iska daba wareegeysanay markaasuu nafta ka bixi masaa'il asyaa sharciyana waa in la sharxo masaa'il alqada masaa'il idaara waa in la barto ilaa dadka muslimiinta ay fahmaan asyaasha sharciya adaabteeda axkaamteeda qawaaniinteeda ay fahmaan ay ku dhaqmaan oo sharci dhammaystiran inuu yahay ay ogaadaan iskuna dabaqaan maxaa yeelay caamo badan oo gaalowday iyo majaaniin gaaloobay muxuu ahaa caqli fiican lahayn ayagoo caqli bay sheeganhayaane waxyaabaha u geeya inay shirkiyaad iyo dasaatiir iyo qawaaniin ku dhacaan waxaa ka mid a ah inay dhaheen sharciga islaamkaa waxaan ka weynay qawaaniin iyo xeer lagu kala baxay iyo wax sahlan oo qoran oo nidaamsan baan ka weynay tuhmada waa in meesha laga saaro masa'ilka la daraaseeyo kawaakibta uu nabigu taabtay xidigahaana dasaatiirtii qawaaninta ka darannaha laska ilaaliyo walaa yakfa calaa caarifin kama qarsoonabu nin caarifoo diinta garanaya ana alcillata fi lxukmi bilkufri hiya in lagugu xukumo inaad gaal tahay ama kawkabka lagu gaaloobayo cilladu inay tahay maa fi daalika arrinkaa waxaa ku jiro min iihaami اlmushaarakati la ismoodsiinayo alle iyo kawaakibta inay wax wadaagaan iihaami اlmushaaraka kawaakibtu iyo nawgu iyo anwaadu in ilaahay ay la wadaagaan roob keenidda iyo roob la'aanta iyo abaar keenidda iyo barwaaqada inay la wadaagaan bay ku moodsiinaysaa marba haddaad tidhi muirnaa binawi kada binajmi kada waxaad moodsiisay ruuxi ku maqlahayay ama ruuxa ku dhegaystaba kuu qaadan kara inaad leedahay xidiguna mar buu keenaa roobka marna allah keena ilaahay iyo waa laba sabab oo yastaqilu kul waaxid minhu can ilaakhar hawshaasi halis weeye wa ayna daalika arrinka xaggee ka dhacahayaa buuhi mutirnaa binawi kada haddii laguba gaaloobahayo hawshaasi xagay ka gaadhaa buuhi minman yusarixu fii ducaa'ihi dadka caddaynhaya markuu alla baryahayo cindamaa yamusuhu duru dhib markuu taabto biqowlihii buu cadayn yaa allah wa yaa fulaan awliye iyo ilaahayo buu odhanhayaa sheekh cabdilqaadir iyo alla la cuskay buu odhanhayaa muirna binowi kada oo sabab basiid ah ayaa nabigu wuxuu ka istaagay halkaad arkayseen buui ilahayna saa ka yidhi xadiid qudsi wey cafwan wuxuu odhanhayaa wacala allahi ilaahay baan tala saartay wa calaa fulaan fa ina haadaa buu sheekhu ku yidhi yacbudu rabbayn laba rabbi buu caabudahaya fulaan iyo allah wayadcuu itniin labana waa baryahayaa وأma man qaala ruuxii yidhi muطirnaa bnawi kada fahwa lam yaqul muusan odhanin amطarahu dalika الnaw xidiga asagaa roobeeye muusan lahayn wuxuu lahaa waxaana loogu roobeeyey axadkii roobka keena waa go'naa iihaamka yarka iyo labsigaasaaba la diidan yahay bal qaala wuxuu idhi umطira bihi xidiga ama nawga ayaa roobka lagu keenay wa bayna اlamrayn labada arimood ninkii yidhi allah wa yaa iyo ninkii yidhi wa cala allaahi wa calaa fulaan iyo ninkii yidhi mutirnaa binawi kada farqiga u dhexeeyana waa daahirun bur wa bayn farqun daahir laba shay oo kala fog weeye ninkan ilaahay hayrkiibabuu cuskaday si toos ah oo yaa allaah wa yaa fulaan ayib cala allaah wa calaa fulaan ilaahay hayrkiibuu cuskaday allana waa cusku waa mushrik kii hore wuxuu lahaa sababkan baa roobka lagu keenay roobka wuxuu u sabab uusan sheegin oo u gooyey idan naw'ina wuxuu ka dhigay sabab sharci uu ka dhigay ama xisi ah ashirku اlkhafiy wmin dalika ma akhrajahu muslim can abi shirkiga qarsoon waa midka u darane shirku اlaqraad wاlmaqaasid midka la yidhaahdo weeye kii hore shirku lasbaab buu ahaa asbaab aan sharci ahayn in asbaab laga dhigaa la diidanaa kanna waa maxay waa shirku laqraad ujeedadaadu iyo rabitaankaadu iyo qasadkaadu alla keligii waa inuu noqdo cibaadada ha lagugu ammaano waa inaadan oola imanin sadaqada ha lagugu ammaano waa inaadan u bixinin qur-aanka waa inaadan u akhrinin ha lagugu ammaano waa in alla dartii ilahay ha kugu naxariisto ilahay ha kugu dembi dhaafo ilaahay keligii waa inaad qalbiga imaanka masaxda ku qabato sabab haddaad ka hadlayna ilaahay waa inaad awoodda u dayso asagaa naafica huwa idan shirkigan dambe waa shirki qarsoon lama ogaan karo nin baa salaad tukanhayo iskala bixinhayo farta taagahayo oo marka laakiin qalbigiisa waxa ku jira anagu ma garan karo waxaa laga yaabaa inuu si fiican u tukanhayo markuu sheekh eegahayo ama uu adeerkii fadhiyo ama aabbihii oo uu ka xishoonayo uu joogo waxaa laga yaabaa marka aabbihii adeerkii sheekh hebel ay baxaan salaada inuu maqluubiya laga yaabaa ood moodaba bahal aadan rukuuc fiican lahayn oon tumacayn lahayn oo isku bixaysa oo asagoo sii fuururu sii kacahaya waa sii sujuudahaya waa sii socdaa marka idan waxay noqonaysaa wuxuu u tukanhaya ama mulaaxadeeye cala aqali taqdiir makhluuq hayr allah ayuu qalbiga ku qabtay waana shirki hade shirku saraa'irna waa loo yaqaana ashirku alkhafiyu shirku siri shirku saraa'ir intuu waa la yihahdaa ومن ذلika ma أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال qال رsuل الله صل سلم يقول الله عزa وجل ilahy wuxuu leeya أna أغنى شhuركائي inta wax wadaagta alla midka ugu mxuu deqtoon baan ahay ana aqna shuraka jamcu shariik inta wax wadaagtay midka ugu deqtoon baan ahay can ishirki wax la wadaaga can ishirki can ilmushaaraka waxa la wadaaga hadday noqoto oo dad wax laiskugu daro iyo dad ashyaa wax laiskugu daro anugu waa ka deeqtoomaa wey hawshaas sideedaba mushaaraka ma geli kara anugu addoonku ama aniga keligiibu xaqa isiin ama addoommuu siin laakiin alle iyo rasuul iyo awliya isku qabta meeshan wada ahayn samayntanay si walba u galgalo sheekh cabdiqaadir u galgalo oo sheekh xaaji ismaaciil u galgalo oo xaaji cisaa u galgalo oo si walba u galgala buu ninkii e, samayntii muxuu ahay gowracay dhowr iyo toban oday oo isagu xagga aabihii ka yimid iyo mid xagga e, hooyadii ka yimid iyo e, awliyadii oo dhan buxuu samayntaas isla leedihi intuu gowracay xoolo kale ma hayo markuu intiba wuxuu ihi si walba u galgalo dad kale oan garanaynin haku nin wadaadoo doonayay marka in hilibka la badsho iyo wuxuu idhi meyti laskuma qasiya meytaas ku qasin buu sheekh cabdiqaadir awowga ayayda wixii oo dhan faamamita rasuul wixii oo dhan baa samaynta isku qabsan buuri marka meydadahaas ku laynine meyd kasta iyo weli kastaba neef gooni u gowrac buuri meyti laskuma qase ninka wuxuu leey meyti laskuma qaso wuxuu rabaa ilaahay uunkiisa in laisku qaso ninka hadda le ahlu qaabuurkaas ku jabinin oon sameynta ma isku hadinhayaane ka daa oo u kala foodqaad oo sameeno badan u laa buu leeyahay wamaca daalik wuxuu rabaa ilaahay subxaana wa tacala iyo uunkiisii in laisku qasbi doonahaya hadhow wax wada bari ilaahay iyo awliyadii iyo sheekh cabdilqaadir wuxuu ogol yahay in laisku qaso makhluuqaadkii iyo ilahay fooda laisu geliyo marka ilahi wuxuu ana akhna shurakaaya can shirka iyo can lmushaaraka wa can اlishtiraa axadna waxba la wadaagi maayo waata tafsiilkeeda jumlada hore kooban fasirkeeda waa ka jumla tafsiiriya man eh, camila camalan ashraka macii fiihi hayrii taraktuhu wa shirka oo lagu kala tegay man camila ruuxii sameeye camalan cibaado la yimaada xugum la yimaada ashraka u wadaajiyey maci aniga la jirankayga fiihi fi lcamali hayri axad kale wax ila wadaajiyey taraktuhu wa shirka camalkii iyo shirki waa iskaga tagahaya camalkiisina waa marduud waxna aanu la wadaagi maayo idan ilaahay subxaanaه wa tacala hawshaasi banaanku ka yahay adun baa ku lagu ahaya mooye waأkhraja axmedu can abi saciidin اlkhudriyi marfuuca alaa أkhbirukum maa idiin sheega saxaabay bima shay huwa asaguba ahwafu oga cabsi badnahay calaykum dushiina min almasiixi dajaal masiixii ninka socodka badnaa ama isha la waxaa tidhahdaba ama rays magadha aan lahayn addajaal ee beenta badnaa beenaalihii kaasaa ugu daran fitno ka weyn nabigu ma jirta buu aadama soo marta wa maca daalika waxaan fitana iyo fasaada dhici waa muqadimaad iyo tamhiidaad iyo gogoldhig iyo arar asaga loo gogoldhigahayo nabi wuxuu leeyahay kaas waxaa ka ninkaas waxaa idinka daran shirkiga lannu ninka muwaxidka inuu ka badbaadaa badan ee saafiga ah. laakiin niman horaanba shirki ku aqdaamanhayay walow kaana shirka mxu ah, alasarba ha noqdee ayaa ku dhaca ninka shabaqiisa ku dhaca qaaluu bala yaa rasuul allah qaala ashirku اlkhafiy shirkiga qarsoon iska ilaaliya yaquumu اrajulu ninka istaagaya fayusayinu markaasuu qurxinayaa salaatahu salaadiisa salaad buu istaagi jihaad buu istaagi quraan akhris buu u istaagi camal buu u istaagi markaasoo qurxin muxuu qurxin salaaddii limaa yaraa min nadri rajulin nin soo fiirinhayabuu arkay isagoo horaan iska wuxuu arkay nin xag ka soo buu iskala bixin hayaa rukuucdii buu dhabarka simahayaa markaasuu weliba ku nasanhaya ku daahahaya wixii adkaarheed o dhan buu akhrinaya meesha lagu akhriyi jiray haddaa ina wuxuu ku urursanaya subxaana rabbi alaclaa ma dhaafayninba marka waxaaso dhan waa maxay waa mulaaxaatu hayr illahi fi lcibaada khata wey ilaahay hayrkii in la milicsado fi lcibaadaat halis weeye hawsha iyada xadiidkani waa xasan sida raajixa ah sheekh albaani saxuu tarkiib tarkiibku ku saxiixa isagu wadaadkan isagu muxaqiqa qaybta hore alaa akhbirukum bima huwa akhfafu calaykum min almasiix dajaal buu daciifinhaya ومن ذلika qwله تaعالى baa ka mida fmaن kana yarجو لقاءa ربه فlycmل cملا صاaلحا وlaa يuشhrik بcibaadaةi رbi أحada ninki doonaya ee ka raja qaba ilaahay la kulankiisa maalinkii qiyaama kulan wanaagsan baa laga hadlahayaay falyacmal camalan saalixan camal saalixa la yimaado camalka saalixa waa midka sunnada waafaqsan ee sharciga ilaahay waafaqsan een khilaafin walaa yushrik bicibaadati rabbi axadanna waa shirku riyaa ashirk alkhafiy bay selaf ku fasiraan cumuumka laakiin waxaa weeye labada shirkiba waa noqon karaan cumuumka aayadda marka la eego laakiin inta badan shirku riyaai wasumca faida kaana mujarad riyaai istuskii oo qudh ah hadduu noqday alladii riyaagaasu huwa asaguba ah ficlu aacati daaca loo sameeyo lilaahi subxaana wa tacala aza wajal daacad alla u samaysay bilowga hore iyo qasadka waa kuu fiicnaa markaad dhexda marayso unbaad aragtay wadaadku soo fiirinhaya iyo oday isha kugu haya maca maxabati weliba adoo jecel an yaalica inuu kugu arko calayha cala aacati hayruhu hayr allah ilaahay gadaashan dambe maxaad bini aadan ka doontay oo kaa khuseeya ow amase wuxuu jecel yahay an yuniya calayhi biha inuu ku ammaano inuu kugu ammaano aadamahaad jeceshahay hawshan aad aw amase yastaxsinaha u wanaajto u bogo oo yidha hebel waa fiican waa nin cibaado fiican waa nin ida badan waa nin kana muxuu noqday faida kaana mujarad riyaai shirkan bay iskugu xidhantahay intaasi hadday mujarad riya oo shirki noqday fakayfa xaalkiisu muxuu noqon doonaa bimaa huwa maxdu shirki wax asaguba gaalnimo barxla ah oo saafi ah oon geed loogu soo gabanin xukumkeedu xukumkiisu muxuu noqonaya haddiiba uu riyigii uu shirki noqday wa min dalika waxaa ka mid a ma akhrajahu النasaaئiyu axmed bnu shucayb ana yahuudiyan ata الnabiya nin yahuudia nabiga u yimid faqala wuxu uhi inakum taquuluuna ma sha allah washita muslimiinay waxaad tidhaahdaan markaad hadlaysaan maa shaa allah washita hebelow wuxuu alla doono aduguna aad doontay hawshu noqon doontaa mashii'adii ilaahay iyo ti addoonku isku xidho isku laray biwaawi lcaطfi wa taquuluun waxaad odhanaysaan walkacbati baan ku dhaartay waa dhaartan walkacbati wa rabbi lkacbay ahayd waa gooyeen rabbi way gooyeen fa amarahum الnabiy nabiga wuxuu faray saxaabadii an yaquuluu inay yidhahdaan wa rabbi اlkacba marka la dhaaranhayo kacbada rabbigeeda baan ku dhaartay wa an yaquuluu inay yidhahdaan maa shaa allahu uma shita uma maa shita ilaahay siduu doonay noqon bacdamaa ilaahay mashii'adiisa la helo addoonku waa ku qasban yahay maa sha allahu kaana wamaa lam yasha lam yakun xadiidkuna waa sugan isaguna waأkhraja النasaaئiyu ayضا can ibni cabaasin marfuucan rajula qaala ma sha allah washita nabi maxamed buu ku yidhi nabi allow sidaad adugu ilaahay doono ilaahay yidhaahdo aduguna aad yeeshay noqon siduu alla ka dhiga iyo adugu sidaad alle iyo adugu aad ka dhigtaan bay hawshu noqon buuri nabigu marka wuxuu ihi ajcaltanii lilaahi nidda ajcaltanii ma waxaad iga yeeshood iga dhigtay lilaahi alla niddan ay nadiiran wamaiilan washabiihan mid alla u dhigaal ah oo alla lamid ah oo alla garab taagan baad iga dhigtay qul waxaad tidhahdaa tawxiidka dhabta waxaa weeye maa shaa allahu waxdah ilaahay keligu wuxuu doonaa dhacaya addoommaduna ilaahay mashiadiisay ku qasban yihiin addoommo wey xadiidka faa'ida jayada ku jirta ana anadiyata laa yalzamu fiiha altaswiyatu walmusaawa hadii xaqu ilaahay keligii lahaa adoonka aad siiso xuquuqda kalena ilahay aad ku gooni yeesho waxaad tahay nin nid sameeyey oo andaad baad ku dhacday falaa tajcalu lilaahi andaadan wa antum taclamuun waad soo gelaysaa id nusawiikum birabbi اlcaalamiin almusaawaa huna ma aha almusaawaat fi jamiic اlwujuh waa in xaqu rabbi lahaa subxaanaه wa tacaala oo isagu khaas u lahaa addoommihii qaybo ka mida la siiyo idan baryada iyo istiqaasada iyo isticaadada iyo howlahaas ilaahay baa keligii iska laha haddaad awliyo siiso waxaad tahay mxuu ahay munadid baa tahay wajaacilu lilaahi shariikan wacidla marka hawsha ada laskaga ilaaliyo <clears throat> waahraja bnu maaja wuxuu soo saaray can ufayl ibni sakbira qaala ra'aytu waxaan arkay buu i kaanii ataytu calaa nafarin wuu riyooday saaabigu raytu fi lmanaam la ruya albasariya ra'aytu waxaan ku riyooday kaanii anagood mooda aataytu inaan soo maray calaa nafarin min alyahuud waxaan ku riyooday niman yahuudoo meel fadhiyaan soo maray buu faqultu waxaan ku idhi maagay inakum la antum اlqow idinku waxaad dad wanaagsan baad noqon lahayden lowlaa anakum haddaydan odhan lahayn cusayrun ibnullah cusayr baad leydin waa ibnullah intaasaa idin bi'isay inkaar qabooyin niman fiican oo ahlu kitaab oo aqoon badan oo cilmi badan baad tihiin dhibkiinnu wuxuu eeday addoon ilaahay baad leedihiin muxuu ahayey waa wiilkii ilaahay cusayr ma nabi baa mise waa weli ku jira ogtihiin hawliga khusaysan maja riyadii baa la soo guuriyey qaaluu waxay dhaheen inakum la antum ulqow way u jawaabeen waxay idinka muslimiinta ah yaa wallee ah lowlaa annakum taquuluun waxaa idin bi'iyey dhihi lahayn maa shaa allah wa shaa muxamed halkaasaad ku bariiqateen bay maa shaa allah wa shaa muxamed waxay simeen dulmigooda simeen cusayr baa wiilkii ilaahay ah iyo waxay simeen maa shaa allahu wa shaa muxamed waa sidaa haddee ninka baasha markuu dhex fadhiyo tiisa arki mahaye takarta nin kala saaran buu arkahaya yaraa axadukum alqadaata fii cayni akhiihi wayansa aljidca fii caynih muctaridan fii caynayhi riwaayo kale waa mawquuf iyo waa marfuuc waa laisku haya midkiin wuxuu arkahayaa saxar yar oo walaalkii ishiisa ku jira asaguna geedano dogob ah aliiq baa dhex fadhiya ishiisa arki maayo aliiqaas ooma muuqdo aliiqaas saxar yar buu qoran arkahaya waxaad arkaysaa niman laisku haya muslimiin mise waa gaalo oo dasaatiir ku dhaqma oo shuruuc qaatay oo kamaandhooyin iyo baasabooro haysta jinsiyaad liduwalin kaafira oon wax ku qasbay uusan jirin haysto laisku haya magaala mise waa muslimiin oo manaambid fadhiyo mujaahidiin caaya baad arkaysaa waa dhibka jiree ma ogtahay ayagaa laisku hayaa ma mise waa gaalo hadday muslimiin yihiin aysan gaalo ma fasaqa mise waa cuduul baa laga niqaashahaya kadibna inaan baasaboor iyo kamaandho iyo jisiyad iyo dastuur midna aan shuqul ku lahayn oo kitaabkii ilaahay dastuur u yahay aakana u saaran yahay ayuu saaran yahay oo aan laga karayn dhib maanta jiro wey oo adduunka aad uga ballaan iska ilaaliya <clears throat> uma marartu waxaan soo maray buu ihi saxaabigii binafarin min annasaara koox nasaara aan soo maray faqultu waxaa dhi inakum la antum اlqowm idinku un baa noqon lahaa nimanka wanaagsan ee tolka ah lowlaa annakum taquuluuna haddaydan odhanaynin almasiixu bnu اllah masiix baa mxuu ahaay nabi ciisa wiilka ilaahay ah taasaa idin bi'isay nasaaro difaaceeda fiir ayaguna wa qaaluu waxay dhaheen la antum اlqowm idinkaabaa fiican muslimiinay lowlaa annakum taquuluuna maa shaa allah wa sha'a muxamed haddaydan odhanaynin maa shaa allah wa sha'a muxamed taasaa idin bi'isay falama asbaxtu markuu waagii u beryo waa beriistay ahbartu biha man ahbartu waxaan u sheegay riyadii dadkaan u sheegay saxaabadii caaisha dadku u sheegay caaisha ka ahayd saxaabo dhowra ayuu hawsha u sheegay xalay wacdaraan la kulmay intaan riyooday baan yuhuud fooda geliyey waa i naqdiyeenna waa naqdiyey nasaaraan fooda geliyey qodobkaasay soo tuureen arrintaana waa jirtaa waxaan kaga hadlaan ka jawaabaan garan waayey nabi maxamed buu u tagaahad uma aataytu nabiya faahbartu nabigaan u tagay sala allahu calayh waali wasalam markaasaan u sheegay qaala wuxuu yidhi fahal ahbarta biha axadan nabig wuxuu yihi u sheegtay riyadii axad miyaad u sheegtay fahal ahbarta biha ay biاru'yati wa bilmanaam axadan qultu nacam nabi allah waan sheegay dad baan u sheegay nabigu marka duhurka ma kala tukaday buu istaagay ummaddana u sheegay faxamid allaha waana calay nabigu ilahay buu ilahay buu ku mahadsay wuxuu mudan yaho khayr iyo wanaag iyo mahad ah waatna caley waana faalla ammaano waa ku ceshamahadd in durba la maro laga ordama ilahay in si fiican loo mahadiyo weeyo la ammaano tamjiidkiisa tanaagiisa lagu wareegaysto tasbiixiisa qararaf in laga ordama haddii maqaamka uu keenahayo uma qaal markaasuu nabigu wuxuu yidhi amaa bacdu ina tufaylan intaa kadib ninka tufayl ahaa ee taqaaniin ra'aa ru'yan ayuu arkay ama ru'yaa buu arkay ahbara bihaa ru'yada wuxuu u sheegay man ahbara minkum intuu u sheegay buu u sheego hadee idinka idinka mid ah wainakum qultum waxaad odhan jirteen kelimatan weedh kaana yamnacunii uu diidi jiray kada wakadaaba ii diidi jiray yamnacuni alxayaau riwaaya kala cadaysay waa idinka xishoonayey xishood baan aan u diidahay inaan idin diido marka atane maa shaa allah wa shaa muxamed inay edabdarro tahay ama laga haboon yahay ama eray hufan usan waa arkahayay laakiin muslimiintu diintay ku cusub yihiin amay fiigaan howlaan qiimaynaya ama waa idinka xisho waa idinka yamnacuni alxayaau xishoodka iga reebahayay iyo idinka inaan idin taladhigahayo can an anhaakum inaan idinka reebo haddaba hadday sidaa tahay hawshu way cuslaato ad yuhuud baaba xujaysatay oo nasaaraaba qiil ka dhigatay iyo mushrikiintii falaa taquuluu ha dhihina maa allah wamaa shaa muxamed walaakin quluu waxaad dhahdaan maa shaa allah waxdah riwaayo kale uma shaaa muxamed uma isticmaal haddaan la daynaynin uma tartiib maca taraakhi ah ayib la imaada ama maa sha allah waxda ku daaya culammadu marka ishkaal bay xadiidka ku keenaan waxay leeyihiin jawaabta u fiican waa jawaabay sheekh albani iyo rag badan culama ay bixiyaan sidee bay ku dhici kartaa shay xaq oo diin ah oo nabigu ummadda gaadhsii la yidhi in xushood ka hor istaago oo uu caddayn waayo asagoo laogaya nabigu inuusan waxba la sariiganin oo xataa eedda asaga la eedeeyey cabasa watawalla cafa allaahu canka lima adinta lahum watukhfii fii nafsika ma allahu mubdii nabigu xataa masaa'ilka asaga lagu dacleeqiyey yuu nabigu qarin waaye xaq ilaahay gaadhsi ummaddayda inuu qariyana mamnuuc weeye bal ninka aaminaa baa ka gaaloobaya sidaa iyada inuu nabigu qariyey say ku dhici kartaa culumadu waxay leeyiin maahee mas'aladan nabiga looma cadaynin wax nasa oo muusan hayn looma waxyoonin ummadda inuu ka reebo laakiin fitratuhu saliima iyo towxiidkiisa iimaankiisa wuxuu siinhayay in laga wanaagsan yahay maa shaa allah wa shaa muxamed maadaama marka uusan waxyi nasay nabigu inuu ku dhiirado waa ka xishooday ummaddana uu diido wax ilaahayba u fasaxay ama rabbi u daayey ama aad ku hor istaagtaabuu ka baqahay marka mansuus ma ahayn loobana waxyoonin taasaa keentay nabigu marka in eh, uu ka xishoodo oo yidhahde hadhow ku dhaha nabi alla maxaa loo diiday xaggead u dhaqaajin am saca iyo shay waasac oo aad ka hor istaagtaa amaad wax ballaadhan xajirsaa amaad diiqad keentaa hawlaas nabigu eegahayey mooyeene shay loo waxyooday nabigu inaba kama waabanin taas jawaabtaasaa saxan oo xaafid xajar iyo ibn aiir iyo sheekh albani inama badan ba ay maraan wada huwa sawaab wlwaaridu fi hada albaab baabkan shirkiyaadka iyo wasaa'ilkiisa in laga diga axaadiista ku timid kaiirun waa badan wa fiihi baabkan waxaa ku jira hadda aynu marayn ee u dambeeya tashriiga ahaa shirkulalaad shirkigi loo yaqaanay weedha laga haboon yahay shirkulalaad baa layihahda lafdi aan haboonayn fiicnayn oo keeni kara macno khaldan moodsiin kara in laga fogaado waa in la hufo erayga la doorto aan inaba mushaaraka iyo shirka aan lasooshirku lafaad baa loo yaqaana kitaab dhan buu ka qoray eh, almanaahi lafdiya almanaahi lafdiya sheekh bakar abu zayd kitaab dhanoo mujalada wey musdarga labaad buu leeyaho laga dabageeya hal la akhri kitaabka muhiim jiddan wey alfaada aan ku laa'iqa ahayn nabi maxamed in lagu yidhaahdo aan ku habboonayn ilaahay in loo isticmaalo aan ku habboonayn uunka in loo isticmaalo alfaadaasoo dhanba wfiihi waxaa ku jira baabkan ana tashriika wadaajinta la wadaajiyo fi lmashiiati doonidda bayna allahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa haddii la wadaajiyo doonidda markay ilaahay rasuulku doonan la yidhaahdo aw hayrihi ama alle iyo rasuulka cidaan ka ahayn oo min cabiidi addoommaha alla mid ka mid ah, tashriika waxaa ku jira nowc min ashirk tashriikaasi waxaa ku jira qayb shirki ah walihaada jacala dalika walihaada saa darteed buu jacala yeelay nabigu dalika arinkaas oo tashriiga ah ama atashriik fi lmashiia ah fii hada almaqaami asaalix meesha aynu marayne wanaagsan ee xadiidkii tufayl sakbir ujeedaaye ka shirki lyahuudi wanasara nabiga ku tiriye muxuu ugu tiriye nabigu kama niqaash yuhuud xujadooda ay dheheen antum اlqowm lowlaa anakum taquuna maa shaa allah wa shaa muxamed nabigu waa sallimay in nooca guuda shirkiga wadaagaan nabigu waa sallimay lakin waa kala daran yihiin maqaamku maadaama maqaamu taxdiir u yahayna tafsiirka looma baahnaba markaad ruuxa rabto wixii inaad ka fogayso macnaha guud ay xumaantay wadaagaan shaygaad u sheeg waadna ka fiijin cinda atacliim waltafsiil walbayaan baad quyuudda iyo shuruudda iyo arkaanta aad tafsin umada hadda oga digaynaa adoo nin gaaloo mushriga ummadda oga digahaya mimarka intaad soo istaagto odhan maysi ninkaa gaalka ah dhanka akhlaaqda marka la fiiriyo dhanka beeciisa marka la eego dhanka hilib wanaagga dhanka wax quulidda dhanka dhanka waa ku fiican yahay laakinahu waa mushri idabdaro hawsha iyada ah ma fiicno mushriga ka cararaaya ummadda ku dhe ha laga fiigo ha laga fogaado mushrig weeye waa khabiid waxbuu dhex fadhiyaa lanno maqaamku waa maqaamu taxdiir haddii laakiin bacdulmuslimiin ay ku xadgudbeen ruuxaad ka digaysay oo ayagu ay antaraareen iyaga laftirkooda in markaas maxaasinta qayba ka mida ah la sheego si markaas aan loogu fogaanin maqaamka taxdiir hadduu inta badan ruux xumantiisa la sheego ummadda looga dibahaya wayna bannaan tahay fii bacdi alaxyaan in la sheego masaalixda maxaasinta iyo masaawidaba in hadday maslaxadu maqaamka ay keento la taagan yahay wax shard ana ma aha cadamu dikri lmasaawi faqadna ma aha sunno muxuu ahaayey dikru lmaxaasini walmasaawi fii kulli maqaamna sunno ma aha masale waxay u khuduucaysaa kolba xaaladda aad taagan tahay maqaamu taxdiir min ahli bidac markaynu marayno ayagaan fiijinaynaa maqaamu tarjama haddaynu marayno iyo walmiisaan iyo ruuxa xaqiisa in la siiyo asaga la miisaamo wuxuu yahay waxaan dhahaynaa ashaaciradu waa ahlubidac laakiin muctasiladay ka fiican yihiin weliba meelay raafido iyo muctasilo joogaan markay ashaaciradu joogto ayaga ahlu sunna ah buuri shekh islam ibnu teymiya meelay beled ay haystaan raafido iyo qadariye iyo muctasilo ay haystaan ashaacerada ahlu sunno noqon buui maxaa nima nin buu ka daran yahay laakiin marka ashaaciriya wahaabiye isqabtaan maxaad leedihiin ashaacirada ahlubidca wey haadbahaad kici wey marka wuxuu miisaan w inuu kuu yeesho inuu miisaan kuu yeesho ururaha laftirka isku ururkaan isku mid ahayn halka urura waaxidka ayaan isku rag ahayn oon isku qaab ahayn jamaacatu tabliiqadda soomaalida tabliiqa ah iyo nimankan xijaaziyiinta ee sacuudiga iyo meelahan jooga ee khaliijka iyo ee tabliiqa ah way ka caqiida fiican yihiin oo way dhaamaan niman ka yimaada lahor iyo niyadula ka yimaada bakistaaniyiinta iyo hindida iyo mxuua bangalaadishka iyo indunuusiyan ka yimaada bariga eshiya ka yimaada ee tabliiqa ah qabuuriyiin waa mushri suufiyay u badan yihiin laakiin soomaalida tabliiqa ah wax badan wax badan eh, nooma dhexeeyaba wax badan oo aan ka ahayn inay taqliidiyeen axnaaf taqriiran ay meesha xudunta hoose qabsanayeen xenyaha ku eghayaan iyo hawlo badan nimanka ku raaceen aan ka ahayn nagumaba khilaafsanaba markaa tagta xijaas tabliiqa xijaaziga ee sacuudiyaanka ama khaliijiga waa wahaabi tabliiqa inta sharaxuu sharxaaya bay kala duwan dhaqamadaa kala duwan shucuubtaa kala duwan w kastaa laisku xaabqaada hawshu ma dariiqooyinku way isdhaameen saalixyadaa dhaanta qaadiridu waa mushrikiin baktiyey ahan weligood gaala la shaqeeya weligood maxabad maysan ridin maba jahaadaanba inay gaala la shaqeeyaan baa qadari lagu yaqaana saalixiyadu waa ahlu tasawufin wa zuhdin wa jihaad weligood waa dagaalami jireen kuwa koonfurna waa dagaalami jireen shaxaan barisiya kooxdiisii kuwii nugaalla waa dagaalami jireen iyo mxuu ahaay baryaba waa dagaalami jireen weligood waa saas waana dhaamaan dariiqooyinkaan isku baab ahayn hawshaasi waa lagu baraarugo ma hadii koor dadka hal doon hala wada saara hawshu waa haddii wax la kala sooci karo bibaati ibni lilaahi caza wajal ka shirki lyahuudi wanasaara buu nabigu ka soo qaaday oo kale ay ku sharig yeeleen yahuudiya nasaaradu biibaati ibn ilahi caza wajal wa fii tilka ariwaaya saabiqa waxaa kalo ku jiray annahu ihbaatu nidin lilah alshraaku fi mashiia tashriik اllahi mxuu ahaay wacabdihi fi lmashiia ajcaltani lilahi nidan buu xadidkan soo mara ma ilaahay baa dagaal iga dhigtay xadiidka hore idan ama shirkiga yahuudiya nasaaru nabigu la simay atashriiku fi lmashiia bayn allah wa bayna cibaadihi ama wuxuu la simay ka jacli shariikin lilahi subxaana wa tacaala fi nidiya min dalika waxaa kamid ah horuu ka degay shirku alfaadka ah qowluhu sal l slam liman qaala ninkii yidhi man yuic ninbaa khudbeeyey markaasu man yutic illaaha warasuula faqad rashad ilaahya rasuulka ruuxii adeeca waa hanuunay waman yacsihimaa aliya rasuulka ruuxii caasiyana faqad awaa waa dhuma waa halaagsamay nab wuxuu ihi markaasi bisa khaiibu اlqowmi anta ummad nin u khudbayaed dufa kugu baxdaale ninkii waa la galay maxaa jira waman yacsihima waa maxay man yuطic illaaha warasuulahu faqad rashad baaba roomayde waman yacsihima jooji baa le hawshaa isku qabanin iyadoo marar badan allana isku qabtay rasuulkuna isku qabtay haddana hawshu bilowbay ahayd muslimiintuna weli ooma kala bixin hawshu mashiicada allah iyo adoommadu qaabka iskugu xiran yihiin iyo se maysan fahansanayn marka maadaama dadku la cusbaa laguna cusbaa diinti nabigu waa diida inuu fogeeyo ayib ama col waxay leeyihiin qoomkuu la hadlahayay baa jahla aha aan waxboodan fahansanayn ama ninka caalimka xer la hadlay wax fahmaysa uu isku qaban karaa bisa khaiibu اlqowmi anta wahwa fi صaxiix xadiidkan saxiix ku jiraade waأkhraja min abi xaatim baa soo saaray can ibni cabaasin radi allahu tacaala canhu fi tafsiiri qowlihi tacala ibn abi xaatim fi tafsiirih bisanadin صaxiix buu ku soo saaray min ariiqi cikrimata can ibni cabaas falaa tajcaluu lilaahi andaada waantum taclamuun aayaddaasuu fasirahayay waأwalu nahyi can الshirki fi kitaab اllah aayaddaani أwalu nahyin can الshirki bal alimaam shanqid wuxuu hi awalu amrin fi kitaab illah waa alamr bilcibaada wاtawxiid awalu nahyina waa waa nahyu can ashirk suurat اlbaqara u horayse ila ma ogtay ihdina siraadi duca wey amar lama yidhaahdo faatixayadu amar kuma jiro ayib iyo walaa nahyi kuma jiro suurat اlbaqara ad isbilaabaysaan suurat اlbaqara amarka ugu horeeya ee soo horeeya yaa ayuha الnaas اcbuduu rabbakum اladii khalaqakum wاladiina min qablikum lacalakum tattaquun wey waa amru cibaada wa tawxiid rab tawxiid weeye nahyigu usoo horeeyana waa maxay falaa tajcalu lilahi andaadan waantum taclamuun awalu nahyin waa nahyu can shirk awalu amrin wa amrun bitawxiid hawsha hawl culus wey ayaddaasu marka tacliiqiyo fasiray ibn cabaas muxuu yidhi annahu qaal alandaadu ay alshraaku walacdaal ilaahay in loo sameeyo ashraag iyo acdaal iyo andaad wax la wadaagta yani alandaad waxa loo jeeda alshraaku buu u jeedaa akhfaa wuxuu ka qarsoon yahay min dabiibi namli quraanjo kutukubideed ay ku tukubto calaa safaatin dhagax sibsib ah safaadku waa dhagaxa sibsibka ee ballaaran salax waa taqaanaan aan meel mxuu godan aan lahayn oon xanaf lahayn oon shanqarayn calaa safaatin sawdaa dhagax madow ku socota fii dulmat lleyl quraanjada waa madowdahay dhagaxu waa madow yahay habeenku waa madow yahay quraanshadu markay saanqaadaysa dhaqaaqayso haddii la maqli lahaa dhagxi waa sibsib nabigusuqariiirsad waa quraanjo dhagax madow habeen madow dhagaxu hadduu xanaaf leeyahay wx ku socdaa shaqadiisa la dareemi lahaa ama shaygu shay culus yaho oo qari miisaan uu leeyahay quraanjo waa arqaanaa haddii miisaan ma laha la maqli maayo oo haddii culays ma laha la maqli maayo dhagaxii baan xanaaf lahayn <coughs> ayuu ka qarsoonya marka shirkiga khafiga ah ee shirku alaqraad wal mxuu ahay maqaasida waa kuusoo dhuumanhaya wahwa yaquul wahwa an yaquul shirkulandad waa maxay an yaquula waa inuu dhaha wallaahi waxayaatika yaa fulaan waxayaati wallaahi baan ku dhartay waxayaatika iyo noolashada yaa fulaan iyo waxayaati rabu اlcizati warabu اlxaramayn waxayaati rasuulina baa ku dharta nimankan mxuu ah yamaniinta qeybo ka mida iyo eritreanka o dhan ba taasay ku dhaartaan hmm, bay ku dhaaranaya wa xayaati rasuulilah diinta innagaan ku dhaarannaa way roon tahay middaas soo rasuulka soo jir jirto ilaah iyo nebiga qolyaa ku odhanhaya howlaha wadahaysaan bay ila tahay way badan tahay weliba wayaquul wuxuu odhan lowlaa kalbatu haada hebel eygiisu hadduusan jiri lahayn la aataana lusuus tuug baa noo soo geli lahayd xalaybaa asagu shog tuug inay bood furaan rabaa eygii ku dhawaaqay wuxuu dhihi xalay eygii hebel hadduusan jiri lahayn ama eydii meeshan fadhiday ee carbiska eygi wahwahbu dhihi soo maaha tuuggii waa carar marka eydiiba eygiiba cuskan hayaa wuxuu marka lowlaa kalbatu haada hebel eygiisu hadduusan ahayn ama eydi e-, e-, dhadigow lahaa la ataanaa tuuggaa noo soo dhici lahaa walowlaa albau walowlaa bau baa laakiin eh, tafsiir ibnu xibbaan abi xaatim waxaa ku qoran in la tacriifiyo alla geliyo walowla bau baigu waa boonlabka ama balanbolo baasha u taqaanaan baiga baashan faraha isku dhegaan ee biyaha dabaalato sma taqaanaan ee afka yar ballaaran ee qaaqaaq tiraada ee caruurta iyu biyaha kaskaga dabaashaanba ma taqaanaan boonlab baa layaa taas middan cacada afka dhuuban iyadoo lo oo daba orada balanboola layaa middaa ayado layihahdaa midda dheeree bacadka ee giirka weyne khayr guudxun baa la yihahdaa mid ayadoo dheeroo qumbila u egna abutayaxaas baa layadaa ninkan shimbiraha aqooniba u taallahade mogta maxamed war cadaaday almuhim waa oon shimbir hadda waa la si digaagaan baa loo dhaqdaa baashan faraas ku dhegan ee biyaha dabaalata way dhawaaqdaa markay waxaayno qaaqaaq bay tiradaa walowla albatu fi daar haddaysan shimbirtaa guriga ku jiri lahayn la ata lusuus tuug baa soo dhici lahay jamcu lissin waa tuugga waxaa kaloo shirki ah idan difaacii tuugga iyo celintoo dhanba wax u ilahi waa iloobeyba lowlaa kalbatu fulan la ataana nusuus lowla lbatu la ataan oo ilaahay baana badbaadiyey sababna nooga dhigay eygu ku dhawaaqay baa lagaa rabaa ilahay aggeed u ilowday dhacay wa qowlu rajuli lisaaxibi baa ka mid a maa shaa allaha wa shita waxaad adigu doonta alana doonay noqon waxaa ka mid a ibn cabaas wada hadalkee wa qowlu rajuli baa ka mid allah wa fulaan hebel iyo allah haddaysan noqon lahayn maanta lama arkeenba sadaqa igu baxday ilaahay wuxuu igu bixiyey hebel haddaad waa khayr iyo wanaag ilaa allaad ogolaatay hawshiisii laakiin haddaad tiraahdaa haddayna alle iyo hebel ahayn alle iyo hebel maxay t hebelkan sakaraadkaba addoon wey ilahay baa kuu keenay ilahay baa kuu soo diray edab darradan baa joojisa wa qowlu rajuli lowla allah haadaa kulluhu wuxuu hi ibnu bihi shirkun meeshaa bihi baa ka go-an kulluhu shaygaa dhammaanti uu soo sameeyey ee bihi bilcabdi alqaa'ili shirkun shirki bay ku tahay ishraakun billahi bay ku noqotay isnaaduhu xasan xaafid bn xajar wuxuu yidhahdaa kitabkiisa alcujaab fii bayaan asbaab wuxuu ku yidhi sanaduhu qawiy buu ku yidhi waxaa kaloo sidaas maray alimaam sulayman cabdallah asaguna taysuur casiiz xamiidka sabxada wuxuu yihi sanadahu jayid marka waa ahar xasana weeye ibn abi xaatim baa soo saray bitafsiirihi bisanadin jayid waxaa ku jirta riwaayo ah hada kullu horteeda laa tajcal fiiha fulan hada waana riwaayo fiican wey kitaabka asalka ee tafsir ibn abi xaatim wqwl rajul lowla allah wafulaan waxaa ka dambeeya laa tajcal fiiha fulaan masaa'ilkaasoo dhan markaad ka hadlayso fulaan ha sheegin lowla allahu taagnow ilahay hadduusan na badbaadin lahayn waa baabi'i lahayn lowla allahu laa tajcal fiiha fulaan hada kuluhu shirkun bihi hada bilahi towfiiq mise xadiid yar baa ii hadhay xadiidka aan ku daray io kaadii baabkaa iga dhammaade wa min dalika waxaa a asbaabta shirkiyaadka keenta ama shirkiga keenta ma habata fi الصaxiixi min xadiid abi hurayrata radi allahu tacaala canhu ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam qaal nabigu intuu diidan ya eeg hadda laa yaqul axadukum midkiisan odhanin acim rabbaka rabbigaa quudi addoon baa yaa la rabaa in la yidhahda u adeeg rabbaka waa saaxibaka waa sayidkaadi acim rabbaka ay sayidaka sayidkaada quudi wa ardi rabbaka rabbigaa raalli geli wuxuu u jeedaa sayidkaada raalli geli lama ogolo maxaa yeel wix baa isku khaldamay rabbiga ma rabbigii khaaliq ahaaba mise waa ninka abaalka kulaya sayidka kuu ahaa xadiidkan riwaadiis waxay tahay wadi rabbaka wadi meesha waa ardi ah wadi u weyse u weysee wadi rabbaka walaa yaqul na wuxuu diidan yahay adoo waa lagu idlaaqi karaa muxuu ahaaye rabbiga asiyaada lagu idlaaqa mararka qaarkood markay qaraa-intu ay muuqato dadkuna maysan ka aaminsan inay arbaab yihiin laakiin eraygaas iyo hadalkan macnaha saxana xambaari kara macna xunna qaadan karaa la diidan yahay shirkul asbaab baa lagaa fogeeyey shirkul alfaad baa axafkaada ka soo baxaya dhaqankaada qasadkaada kulli waa in tawxiid laga helo yaa wa ardu rabbi ka ah wa ardi rabbaka wey rabukadaa waa khalad baad agoodaan khalad wey wa ardi rabbaka iyo wadi rabbaka labadaa eh, macnuun baa jira weliba wadidaa xoog badan walaa yaqul axadukum midkiinusan odhanin cabdii addoonkaygii iyo wa amatii addoontaydii maxaan dhahnaa ilaan cabdi ilaahay baa isticmaalaya qul yaa cibaadiy aladiina aamanuu yaa cibaadii ilaahay baa odhanaya yaa cibaadii kullukum daalun kullukum jaacin cibaadii iyo cabdi allah iska leh qad carafa cabdi marka ilaahay cabdii uu isticmaalahayay iyo addoonka maxaa udhexey wx baa isku khaladay wuxuu ihi nabigu walaa yaqul axadukum cabdii yuusan dhihin waamati wal yaqul ku bedelo fataaya inankaygii iyo wa fataatii ama inantaydii igaarkaygii igaartaydii barbaarkaygii barbaartaydii saasaa yidhahda ku bedelo wiilasha saa oola hadla saa oola laakiin cabdii joojiya iyo wahulaami muxuu ahaayey wiilkaygii ha iyo kuraygay wwajhu hada nahyi nahyigan muxuu ku salaysan yahay dambe maa yufham waxaa la fahmaya weeyo min mukhaaabati sayidi sayidka in lagula hadlo ah bimukhaaabat اlcabdi lirabbih addoonka qaab ilaahay saad oola hadli lahayd baad oola hadashayba sayidkaadi marka hawshaa khalad weeye rabbii baad dhihi kana ma rabbi baad sayidku waa rabuka ilahina waa rabuka wxo dhan baa isku khaldamay adugu markaad alla baryayso yaa rabbi asna mxuudh yaa rabbi buu leeya markaad la hadlaya saa ii yaa rabbi asqinii yaa rabbi oo ujeeda sayidii ujeeda ama mawlaaya waxaaso dhan baa la diidan waa la kala saara waa in ilaahay subxaanah wa tacaala hadalkii asagoo uu mudnaa aan uunkiisa loo meerinin oon laisku khaldin iyo wa mukhaaabatu rabbi licabdihi ayib rabbi lcabdi aan isku khaldamayn wain lam yakun dalika maqsuudan isku khaladkaasi iyo isku gadmudkaasi yaysan loo qastinbe ma ogolin qasadkaad wabanaga hoseeyo ma isku ekaadeen oo rabbi qaabkaad oola hadli lahayd ma oola hadasha sayidkaadi wa khalad rabbi qaabkaad u baryi lahayd sayidkii ma u barida waa khalad suuradaa khaldanee horaaban diidannahayba qasadkaadu macno badan kuma dhisno hada bilahi towfiiq